بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام أبو الحسين مسلم بن حجاج بن مسلم الغشيري النيسابوري رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد abu bakr bn abi shayba fii baabi sutrat اlmusalli wuxuu ku saabsan yahay sutrat اlmusalli qofka musalliga ee tukanaya sutradiisa waxa ay tahay inuu dadka iskaga asturo si aan loo horumarin isaga iyo meesha uu sujuuda dhigayo sutradaas xikmadeedu waxa weeyaan kafulbasari camaa waraa'aha wamancu man yajtaazu biqurbihi kafulbasari camaa waraa'aha wamancu man yajtaasu biqurbihi in araggiisa iyo basarkiisa uu ku reebo wixii calaamada uu dhigtay wixii ka sokeeya inuu indhihiisa ku soo reebo kana reebo aragkiisa iyo indhihiisu iyo iltifaadaadkiisa iyo milixsigiisa wixii ka dambeeya calaamada u taalla oo shaqo iskaga dhigin liannahu salaada waxaa muhimka ahe la raba in la ilaaliyo waa khushuucda khushuucduna waxaa qayb weyn ka qaadanaya inuu qofka xarakaadkiisa iyo dhaqdhaqaaqiisa yareeyo ama daayo iltifaadka iyo meelo fiirfiirintana iska ilaaliyo dadka inuu ku mashquulo marka indhihiisi iyo araggiisa wuxuu ka reebi wixii aan sutradaasi aan hoos ka soo jirin wixii xagga ka jira uu indhihiiska ka laabaya xikmada labaad waxaa weeya mancu man yajtaasu bihi biqurbihi qofka raba inuu gudbo isaga agtiisa oo calaamadiisii iyo asaga dhexdooda inuu mara rabo baa qof soo galay xeendaabkiisiibuu soo galay salaadiisii iyo maxalu sujuudkiisii buu soo weeraray marka waa iska mancinayaa xuduuddaasaa lagu ogelyahay marka oo salaaxiyihii awood lagu siiyey inaad ilaashato wixii intaa ka badan dadka dhaqdhaqaaqooda iyo socodkooda iyo howlahooda adiga laguma dirsanin mana u diidi kartid dhulkaa kale laakiin intaas waxaad xaq u leedahay inaad reebato meeshaad taagan tahay ee meeshaad ku sujuudayso inta udhaxaysa calaamadii sutradaheeda ku taallay hortaada intaasaa lagu ogolaaday marka khushuucda in la ilaaliyo unbaa loola jeedaa waana nooc mooraalka xaggiisii iyo akhlaaqiyaadka ayay ku tacalluqdaayoo haddee waa waxaad iska dhaabicinayso kol haddaad calaamo meeshaa dhigatay ka annahu adiga oo dadkaa ku hormaraaya wax tashwiisha kugu hayaan ma jiro maxaa yeelay intanaad ku gaaban tahay ku reeban tahay intanaad ku reeban tahay saasaa marka loo sutrada loo loo jideeyo xikmadeeda ay tahay masaa'il fara badan oo ku saabsan baaba sutra cashirka ku saabsan yahay oo ka hadli doonaa ay ka mid tahay sutrada iyo ahmiyada ay leedahay iyo qadarka la rabo inay dhannaato sutrada iyo in lagu dhowaada inay tahay iyo qofkii kusoo gudba ama kusoo dabca inuu maro inaad iska difaaci karto oo iska reebi karto qaala xadaanaa yaxya binu yaxya wa qutayba binu saciid wa abu bakr bin abi shayba saddexdaas buu sheekhu raximahullah wax ka wariyey siiqooyinkii marka uu kaga qaaday ayuu marka kuu kala saaray oo wuxuu ku leeyay saddexdaasba sheekh haga noqdaanee siiqada marka uu kaga warinaayo wuxuu leeyahay qaala yaxya isagu akhbaranaa akhbaranaa buu yidhi wa qaala laakharani labada kalena xadaanaa abay dhaheen abulaxwas labadaba saddexdaba abulaxwas bay ka warinayaan laakiin yaxya siiqadaas siiqat alikhbaar ayuu kaga qaaday amaa qutaybe iyo abubakar ayagu xadaa ayay kaga qaadeen waana siyaqoo culamaau xadiid ay yaqaanaan farqiga u dhaxeeya akhbara iyo xadaa qaala xadaanaa abulaxwas salaam bnu sulaym alxanafi can simaakin ibnu xarb can muusa ibnu dalxa can abiihi alxa dalxa bn cubaydillaah radia allahu canhu waardaa saxaabiyun jaliil min alcasharati almubashariina fi ljanna ayuu ka mid yahay dalxa qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llah rasuulka sala allahu aleyh wasalam wuxuu yidhi idaa wadaca axadukum axadkiin hadduu dejiyoo dhigto beyna yaday hortiisa mila muakhirati iyo muukhirati labada waa la akriyay mila muakhirati raxli kooraha intiisa dambe muqatab baa la yidhahdaa culamadu dhihi jireen muqatabka kooraha intaas wax dhan hadduu hortiisa dhigo falyusalla iska tukado <coughs> oo walaa yubaari yurumu aaba man mara wixii mara waraa daalika gadaashaas daalikadaas oo sutradaa iyo muaharadaasi wixii horay ka mara waraa'adu maanta waa xagga amaamka ayaa loo yaqaanaa waraa daalika wa kaana waraauhum malikun yaahudu kula safiinati qasban warahu khalfina waa loo isticmaalaa amaamna waa loo isticmaalaa marka walaa yubaali u aagyeeli maayo man mara waraa dalik sutradaa uu dhigtay wixii hor ka mara u aabayeeli maayo oo iska reebi mahayo danna ka geli mahayo salaadiisana carqalad kuma hayaan waa goorma hadduu mila mu'aakhirati raxli uu dhigto raxligu waa kooraha marka neefka geela ah la saaran yahay waxay samayn jireen wax oo qofka raakibka ah uu ku fadhiisto horta horena waxbuu ka qabsani qaybta dambena wuu ku tiirsan sida rixliga oo kale hadda rixligaas oo kale rixliga waad aratay wuxuu leeyahay qayb hore iyo qayb dambe sidaasoo kale weeyaan markii la saaro ratigii horta horena wuu ka haysani gadaasha dambena wuu ku tiirsan inta dambe uu ku tiirsanayo yaa raxli la yidhaahdaa uluay diraac ayay culummada ku qiyaaseen diraaca oo dhudhunka suxulka laga bilaabo ilaa faraha intaasaa diraac la dhahaaye intaasi dhudhunka ah intaasi dhudhunka ah saddex markii loo qaybiyo labadii bay dhan tahay bimacnaa shibrayn laba taa ka weyn wax laba taa ka dhan oo shaakis ahoo muuqda waa inaad hortaada dhibato ayib oo la garan karo inaad calaamad hortaada ay taalo oo dadku kaaga leexan karaan iyo wixii kasii korreeyo kasii weyn tiir oo kale iyo wax ka sii weyn oo kale haddaad hortaada dhigato waxba dhibaato male way ku fiican tahay saasaa fiican wixii ka yar ka waran waxaa soo arortay riwaayaat sheegaysa in sahmi ama ul ama qaws ama muxuu ahaa aa khatan jeexditaan jeexdin wax la jeexo qaar ay leeyihiin dheeran baa loo jeexi qaar ay leeyihiin kahayat ilmixraab sida mixraabkao loo wareejinaya haddaad wax kale aad weydo minbaabi inuu calaamo aada u dhiganayso dadku ay eh, kaga lexdaan inay tahay mooyeene axaadiista noocaasay soo aroortay waa daciif waxa aad sutro ka dhiganayso waa inuu yahay wax muuqda oo kor u muuqda oo laba taaka iyo wixii ka sii korreeya ah waa inuu hortaada waxaad dhiganayso markaasaad waxaad awood u leedahay wixii soo mara adiga iyo calaamadaada dhexdeeda inaad iska reebto o iska difaacdo waswase iyo tashwiishna ayna kugu yeelanaynin wixii hortaa kale ka sii mara oo dhinaca ka mara salaadaada ayna waxba nusqaan u yeelaynin wailaa salaaddii way nusqaan baa soo gaaray waxyaala qaar waxaa way jira buriye sida culamada qaar ku tageen oaan mari doono qaar culamada ka mid aha qaba oo xadiistaas daahirkeeday qaateen kuwa kalena niqaash bay geliyeen waan arki doonnaa insha allah waxadaanaa muxamed bn cabdillaahi bnu numayr waisxaaq bn ibrahim alxandali isxaaq bn ibrahim ibn rahawey qaala isxaaq wuxuu yidhi ahbaranaa wa qaala ibnu numayr wuxuu yidhi xadaanaa cumar ibnu cubayd danafisi can samaak ibnu xarbin can muusa bnu dalxa can abiihi qaal kunnaa waxaan ahayn buu lehay dalxa musalli kuwa tukada waddawaabu daabadaha iyo gaadiidka tamuru waxay mari jireen bayna aydiinaha hortaanada daabaddu kullamaa yadubu cala alardi ba marna dhahaa oo xagga aslu luqaha xaqiiqa luqawiya marka laga hadlaayo alxaqiiqa alcurfiyana waxaa la yidhaahdaa daabad dawaati alarbac afar bagood waxeelahooda oo sida dameeraha iyo ordaha iyo xusaasoo kalea marka waxaasaa waxay mari jireen bayna aydila hortaanada kol haddii hortaada aad sutro dhigto wixii xagga kaa mara danka geli maysa salaadaadina carqalad kuma hayaan iyo dhibaato fadakarna dalika lirasuuli illah nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leey kunaa nusalli wadawaabu tamuru bayna aydiina marka sutro maynan lahayn waxba mayna hortooda dhiganin markaasaa wax walba hortooda mari fadakarna dalika lirasuulilah nabigaan u sheegnay calayhi salaam oo nimi sidanana haysata faqaala nabigu wuxuu yidhi mila muwakirati raxli kooraha muqatabkiisa wax dhan takuunu hadday ahaato bayna yaday axadikum axadkiin takuunu ha ahaato bayna yaday axadikum axadkiin hortiisa ha ahaato yacnaa dhigta wey uma kadib laa yaduruhu ma dhibaayo maa mara wixii mara bayna yaday hortiisa waa calaamada noocaasoo kale haddii hortaad ay taallo oo kor u muuqda waxba dhibaato male w xagga kale ka mala wa qaala ibnu numayr wuxuu yidhi falaa yaduruhu dhibi maayo man mara bayna yaday wixii hortiisa mara ma dhibaayo ma dhibaayo oo uma iyo falaadaasa intaasa udhexaysa qaala xadaanaa zuhayr bnu xarbi qaala xadaanaa cabdullaahi bnu yaziidin qaala akhbaranaa saciid bin abi ayubi can abi lswad abilaswad iduari can curwa bn zubayr ibn lcawaam can khaalatihi caaisha radi allahu canha um lmuminiin annahaa caaisha qaalad waxay tidhi su'ila rasuulu llah nabiga calayhi salaam baa waxaa la weydiiyey can sutrati lmusalli qofka tukanaya maxaa sutra u noqon karaa oo uu gabaad ka dhigan karaa oo calaama oo uu awood u leeyahay inuu difaacdo faqaala nabigu wuxuu yidhi milu muwaakirati raxli waxa koonaha muqatilkiisa dhan yacni koonaha intiisa dambe lagu tiirsado intaas oo laba maaratay taaka meelahaas dhan uluay diraaca dhudhun saddex loo qaybiyey labadiis intaas ayaa ku filan iyo wixii kasii koreeya qala xadaana mxamed bn cabdlahi bn numayrin qala xadaana cabdlahi bn yaziidin qala abarna xaywa huwa bnu shurexin can abi swad mxamed bn cabdiraxmaan aduhani can curwa bn zubayr can caaisha radi qofka musaliga ehe tukanaya sutradiisa ilaan hadda masaajid iyo tiirar iyo waa laga soo tegayoo tabuuq bay joogaanoo dhul ama iska furanoo bannaana iyo waxbay ku tukanayaan faqaala qaala ka muwakhidati raxli kooraha muqatabkiisa awrtan aad wadataan koorahooda haddaad hortiina dhigataan way inugu filan tahay wax intaasoo dhan xadaanaa muxamed bn muhana alcanazi abu muusa alzaman min atisca sagaalkii buu ka mid yahay in badan aan soo marmarray hadda ka hor maalmahan lamaba sheegin ah, tiscadii buu ka mid yahay tiscaduna macnaheedu waa soo ogaanayoo sagaal sheekh baa jirta sagaal sheekh oo lixda sheekhe lixda sheekhee oo aimatu sita la yidhaahdo kutubta umahaatu sitaha la yidhaahdo sheekhyaha alifay bukhaari uu waayeelka u yahay muslimna ku xigo abu daawud iyo tirmidi iyo nasaa-i ibnu maaja lixdaas sheekh waxaa jirta sagaal ay wax ka wada barteen sagaal sheekh kuwooda soo gaarin oo kala fogaa sheekhyahaas bukhaari iyo iyo aimada lixda way kala weynaayeen way kala horreeyeen laakiin maslatu saabiq wallaaxiq baa jirta waxa la yihahdo asaabiq wallaaxiq fii cilmi musalax alxadiid sagaal sheekoo soo wada gaareen baa jira waxaa ka mida moxamed ibnu muhana waxaa ka mida moxamed saaxiibkiisii aan ka hari jirin moxamed ibnu bashaar bin daar waxaa ka mid ah abu abu kurayb moxamed ibn alcalaa alhamadani ayaa ka mid ah waxaa ka mid ah ziyaad ibnu yaxya aha waxaa ka mid ah abu salamata mxuu ahaa saddexda hadda sheegnay sagaal bay ahay soo maa abyaadiina waa iska iloogeen ma marinaya ishtaraka ala'imatu rudaatu awilasuuli wacaatu fii tiscati min ashuyuuqi almahara alxaafidiina naaqidiina barara ulaaika la shaju ulaaika la shaju ibnu macmarin nasru wayacqubu wacamru bnu sari ibn lcala wibnu bashaarin kada ibnu muhana waziyaadun yuxtada sagaal ka saameen wakuka saas ku fiican yaha shicirka haddaba maxamed bin muhana baad haysataa qaala xadaana cabdullahi ibnu numayr xaa waxadaana ibnu numayr ibnu numayrkan markaa waa maxamed ibn cabdillaahi ibnu numayr qaala xadaana abi cabdullahi ibnu numayr qaala xadaana cubaydllahi can naaficin can ibni cumara radi allahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu alay wasalam kaana wuxuu idaa kharaja yowma alciidi maalin ciida markuu nabigu baxo calayhi salaatu wasalaam kharaja waa bixi jiri masjidka kuma tukan jirine bannaanka musalliciin ayuu ku tukan jiray nabiga sala allah alay waalih wasalam sidaasa afdal oo fiican jamaacaadka muslimiinta inay meelaha bannaanka iskugu tagaan ay muujiyaan shacaa'irta oo maalintaasi munaafiqiinta iyo kufaarta iyo ay naxaan walbahaanaan xuduudda muslimiinta iyo muuqaalkooda iyo iskuduubnidoodana la muujiyo haddii laakiin ay daruuro timaado ama zaxmo ama caliili ama meesha dadka qaadi weyday iyo wixii markaasi maslaxa ama roob iyo arrimahaas waxba dhima lahaa kaana idaa kharaja yowma alciid amara wuxuu amri jiray bilxarba biikhraaji alxarba in loo soo bixiyo xarbada eebada eebo waa ul bir afka ku wadato murjina ayaa xarba la yidhahdaa xiraaban waa la yidhahdaayo waa kii waa lagu dagaalamaa fatuudac waa kii nabiga alayh salam xataa ku dagaalamayee ah, ninka ah, ubay bnu khalaf ku diray fa waxaa la dejiyey la dejin jiray beena yaday nabiga hortiisaa loogu qutamin jiray ushaa birta afka ku wadata ilaan masaajid lama joogo bannaan baa lagu tukanayaaye mimbarna kama jirin oo waxyaalaha mustaxdadka ee gadaal lagaga soo darriyey buu ahaa mimbarka musallaha in manaambir la dhigo waxyaalaha gadaal ka yimid buu ahaa ma jirina xilliga nabiga sala allah alay wasalam fa yusallii waa tukan jiray nabigu calayhi salaam ilayha xaggeeda ayuu u tukan jiray yani calaamadii iyo ushii uu hortiisa qotonsaday wannaasu dadkuna waraa'ahu gadaashiisay ahaayeen wa kaana yafcalu dalika sidaasuu yeeli jiray fi safari markuu musaafir yahayoo salaalaha safarka uu tukanaayo ila masaajid marka kuma jira eh iyo ciidaha oo masaajidka uu ka baxay fa min ama halkaas yay ittakhadahaa samaysteen xarbada alumaraa'u baa samaystay madaxda madaxdii ka dambaysa nabiga calayhi salaatu wasalaam iqtidaan binabiy ayay ayaguna samaysteen oo ushaasi xirbaday qaadan jireenoo markay banaanka iyo musallixiidka iyo meelaha lasugu tagay iyo halkaasi qotansan jireen ah, waa waxyaalaha marka ay sunnada ka waafaqeen bay ka mid tahay marka xadiidkan laba si laba faa'iido oo waaweyn baa ku jirto oo faa'iidada koobaad waxaa weeyaan waa masale fuqahadu ay ka hadlaan oo sutradan hortaada aad dhigtay hal tasmudu ilayha samda yacni ma isku toosinaysaa toos baa iskugu toosin mise xoogow inxiraafaad samaynoo yamiin iyo shimaal bidix iyo midig baad iska yarmarin qaarba fuqahada waxay leeyihiin toos ma aadaysid toosoo ma aadaysid lianlaa tashbaha cubaad alawthaan saadan u shabahin toos oo ma cabaaraysid ee xoogo ama midig baa iska yarmarini ama bidix baa iska marin waa ijtihaad ay ijtihaadeen laakiin xadiidkan hadda wuxuu kuu caddeeyey ilayhaa buu ku yidhi waa tukan jiray ilayhaa sutrada xaggeeda iyo xarbada xaggeeda ayuu nabigu alay slam qaabili jiray bu saasuu qaabili jiray xadiis baa jira soo arooray fii musnad axmed iyo sunan ibn maaja ku arooray oo sheegaya masalada dhinac laga mara ah xadiiskaasna daciif weeyaan marka haddaad qaabisho dhibaato ma oo xadiidkan saasuu ku cadyahay fa yusallii ilayha wanaasu waraa'a dadkuna gadaashiisa faa'idada labaad ee xadiidkan ku jirta waxaa weeyaan sutratu limaam sutratu man khalfah imaamka hadduu calaamo hortiisa dhigto oo mixraabkii iyo muxuu ahaa ushaasi xarbada oo kale iyo wax calaamaha hortiisa hadday imaamku ay tahay imaamkaasaa dadka oo dhan sutra u ah sutrada imaamka yaa dadka kaleo dhan sutra u ah marka looma baahna marka sufuufti ka dambaysa imaamku inay wax hortooda dhigtaan oo qofkii soo mara iska reebaan min baabi tashwiishka uu hormaraayo iyo waa laga fiican yahay inay saf uu buuxinaayo oo meel bannaan uu galaayo iyo mooyaane iska dhex marmar ma jirto ma banaana oo tashwiish baaba ka imaan sidiisaba la diidan yahay laakiin masalada ahayd sutrada iyo qofka ku hormaraa salaadaadi wuu burin xataa qaar ay ku tageen dhowr shay oo soo mari doono iyo arrimaha noocaas oo kalea ah, sufuuftaa dambe shaqa kuma laha imaamkay ku xihan yihiin walimaamu junna ayuu nabigu sal slam imaamku waa junna junnada waxaa ka mida maslatu salaad ayuuaba ka midaba inuu sutradiisa imaamku ay sutra u tahay waxaa ka mida inuu imaamku junno yahay sahwiga qofka maamuumka ah waxaa ka qaadaya imaamka adoo salaada ku jiro imaam la tukanaya sahwisay sujuud sahwila imaan maysid lama imaanaysid qiradii faatixada u kaa qaadi junna ah, yusabuuna lakum fain asaabuu falakum walahum wain akhda'uu falakum wacalayhim a'imadaasaad ku gowracanta hadday hagaajiyaan ajirka wada leedihiin hadday ayaga wax khaldaan oo halleeyaanna ayaga dushooday ahaatay a'immada maamuunkuna ajir buu mar leeyahay taasuu nabiga sala allah alay wasalam weyey marka ayaduna wannaasu wara'ahudaas sutrat limaam sutrat man qaal xaddaana abubakr bn abi shayba ibnu numayr qaalaha waxay yidhahdeen xaddaana moxamed bnu bishrin qaala xaddaana cubaydullaahi can naaficin can ibni cumara radia allahu canhuma ana nabiya sala allahu aleh wasalam kaana wuxuu ahaa yarkuzu kii qotomiya wa qaala abubakar wuxuu yidhi yaqrizu kii suna qarzigu waa wax tallaalo saa loo qotominaayo rakaza iyo karasa waa isku mid un alcanaza ushaa canazada ah canazadu waa tii xarbadii oo kale wey wayusallii ilayha xaggeedu u tukan jiray dhinaceedaas oo sutr uu ka dhigan jir dhinaca qiblada intuu sudho qiblada xaggeeda ayuu ayadaas ku toosin jiray rasuulka sala allahu alayh waali wasalam marka alcanaza iyo alxarba waa isku mid canazada qaar aimada ka mida ah taxriifiyey oo canzi yidhi canzuna ri bay noqonaysaa ri taasna marka waxa wey waa taxriifka taxriifu bacd alxufaad ka dhaca caalim kasta caalim kastaba wuxuu leeyahay hafwa buu leeyahay bashar weeyaan dadka oo kada iyo waa ka dhacaa lisaankooda iyo carabkoodii wax kaga dhacayo khalad ama ay si khalad u fahmeen waa dhacdaa way dhacdaa taasna markaa cilmigii iyo aqoontii iyo dadaalkii badan ay bixiyeen waxba ka nusqaamin mayso oo waxaa weeyaan waxaa u shafeecaysa dadaalkooda faraha badan waida alxabiibu ataa bidambin waaxidin waida alxabiibu ataa bidambin waaxidin jaءat maxaasinuhu bialfi shafiicin qaarkoodna waxayba u fahmeen canazadu qabiiladii reer carbeed qabiil reer carbeed oo la yidhaahdo banu canzi ayaa jira oo ninaan haddaa ka sheekaynanay oo sheekh u ahaa sagaalkiiba qabiilka uu ka dhashay wey waa kuma maxamed bin muhanna ayaa waxaa la dhaha alcanasi markaasuu wuxuu yidhi naxnu qawmun dawu sharafin naxnu qowmun dawu sharafin naxnu min canaza sallaa ilayna rasuulu اllahi sala اllahu alayh wasalam qolo sharaf laha nahayoo nabiga xaggaa nagu soo tukaday buu yidhi iyaduna way sheegaan alimaamu suyuudi raximah llah fii kitaabi tadriib iraawi ayuu ku sheeg sheegaa taxriifaadka bacd ala'ima ka dhacdhacay oo ay uu ka hadlo nacam masaladaas mustalaxa lagaga hadlaa masalatu ataصxiif wataxriif baa la ayib ada ibnu abi shayba wuxuu ziyaadiyey qaala cubaydullahi wahiya alxarba wahiya alxarbada xaggay ku noqonaysaa alcanaza marka canaza iyo xarba waa isku mid waa ul bir afka ku wadata wey murjid qaala xadaana axmed bnu xambal shaybaani abu cabdilaahi abu cabdillaahi shaybaani axmed bnu muxamed ibnu xambal nusiba ilaa jadihi axmed bnu xambal xambalku waa awogiis waxaa la dhaha axmed bnu muxamed ibnu xambal abu cabdillaah a'imadii afarteed buu kamid yahay aimat lmadaahib fi lfiqi fiqi keliya marka looguma abtirsadee xadiidkana waa lagu abtirsadaa caqiidadana waa lagu abtirsadaa imaam ahli sunna wey in marka aimada la qaado la yidhaahdo maalan aad tidhaahdo shaaficiyu lmadhab sida qaar dadka ay dhahaan shaaficiyu lmadhab ashcariyu caqiida waxaas ay shubaan waa khuraafaat iyo waxyaalaha waxbabka jira wey shaafici raximah llah haddaad furuucda ka qaadatay usuushana ka qaado haddaad furuucda ka qaadatay min baabi wlaa usuushana ka qaado caqiidada ka qaado manhajka ka qaado suluubka ka qaado kitaabka iyo sunnadii iyo wuxuu ka fahmay calaa wifqa fahmi salafi saalix siday u fahmeen u fahm ah, ee meel kale haisku sii daynin waa jeclo la-aan weeyaanoo inaad caqiidadaadi qaaligaheed eed ilaahay subxaana wa tacala ugu dhowaanaysay qabriga lagugu weydiin lahaa inaad a'imatulhudda ka leexatood nin kale aad calimo saarato oo tidhaahdo waxaasaan caqiidada ka qaadanaya sax ma ayb axmed binu muxamed ibnu xambal afarta a'immada ah saddex ka mida ah waxaa kunyadooda la dhahaa abu cabdilaahi hal bes ah ka baxsaday midkaan waa midka mashhuurka kunyada ku ah abu xaniifa la yihahda wasmahu nucmaan axmed waxaa la dhahaa abu cabdillaah shaaficina abu cabdillaah maaligna abu cabdillaah xadaanaa axmed bnu xambal qaala xadaanaa muctamir bnu sulaymaan ibnu dakhaan can cubaydillaahi ibni cabdillaahi can ah, naaficin mowlana cumara can ibni cumara cabdulaahi bni cumar alcadawi radia allahu canhuma ana anabiya sala allahu aleyh wasalam nabigu kaana yacridu raaxilatah hashiisuu gudbi jiray wayusallii waa tukan jiray ilayha xaggeeda intuu hasha nabiga alay slam saa u fadhiisiiyo xagga qiblada iska mariyo iyagoo gudban ayuu nabiga calayh salaam sutra ka dhigan jiray sutra ah, halkan marka waxaad garanaysaa jawaaz ittikhaadi sutrata xayawaan sutrada ka dhigan karta xayawaan xayawaan aad ka dhigan karto oo ah, wax kale haddaad weydo inaad sutra ka dhigan karto oo isku asturi karto oo wixii markaas dadka lahaa ee kutashwiishin lahaa iyo aad iskaga xijaabi karto saasaa laga qaadana xadiidka salaadii aad gashay hadday iskaba kacda ka warran wayba kacdayba salaadaada wado waad wadanaysaa salaadaada waad wadan marka halkan waxaa kaloo ka laga fahmayaa <clears throat> waxaa la nahiyey hunaa farqun bayna asalaat fi macaatin alibil wa bayna sutrati raaxilatin taabita oo muxuu ahaa jaalisa nahyiga waa kii nabiga reebay alayh salaatu wasalaam asalaatu fii macaadin ibil geela sabadiisii iyo meesha lagu waraabiyo iyo dawda iyo meelahaas maarata helada ah ay iskugu imaadaan in lagu tukado waa la diiday cabsida laga qabo nufrada iyo inuu kugu tunto ama cararo ama dido ama shaydaan baa laga abuuray ama meelahaas geeljiraha iyo waxaasaa ku gabadoo ku saxarooda intaba waa kay sheegi jireen laakiin neef geeloo hayin ah oo gaadiid ah oo aad isku hallaynayso inuu dhaqdhaqaaqaynin sidii ritin miciro ahoo hayin oo ku guurto caruurta iyo duqaydaba lagu aamino oo gurada loo dhigo oo aayarta halka kuu fadhiya cabsi meesha ma jirto kol haddii cilladii laga dhaqaayay ay meesha ka baxdayna xukunkiina waa isbadela alxukmu yaduuru maca cilatii wujuudan wa cadama ayay dhahaan isbadel marka qaala xadaana abu bakr bin abi shayba wbnu numayr maxamed bin cabd illahi bnu numayr qaala xadaana abu khaalid اlaxmar sulaymaan bnu xayaan can cubaydillaahi can naafic can ibni cumar alcadawi radi allahu canhuma ana nabiya sala allah alay wasalam kaana yusallii ilaa raaxilati xagga hashiisuuna lagu tukan jiray yaani qiblada xaggeedu ka fadhidaa sutruu ka dhiganaya waa isku astiraya isku gabaadbu ka dhigtay wa qaala ibnu numayr wuxuu yidhi ina nabi sal slam sallaa ilaa baciir ayuu tukaday baciirkuna waa ismu jinsi raaxiladii baciirkaas waa isku wada mid liannahu geela midkiisa lab iyo midkiisa dhadig intaba raaxila waa la raran jiray sida soomaalidu ay yeeshoo kale ma aha carabtu Ehm, hal iyo riti ooma kale ahayn waa lasoo fadhiisinaya alaabtaa la dul saaran hadday hal tahay hadday ahaynba bale nabiga calayh salaam hal shiisii cadma aheed oad garanaysa alcadmaa walqaswa hasha nabiga calayh salaatu wasalaam untaa bay aheed xidig bay aheed marka lama kala qaadi jir kolba haddii hayin kuu tahay oo ku tababaran tahay waa lagu waa la isticmaali karaa qال xdثna abu bkr بن abi shb وزhayr بن xrb جamيعا wkiع بن جراح qال زhayr xadثna wkiع xadثna سفyاan qaala xadaana cawm bin abi juxayfata can abihi abi juxayfa mashhuuru bikunyatihi wasma cabdlaahi abdlahi mxuu ahaa abu juxayfata wahb bn cabdlaahi wahb bn cabdilaahi suwaay wahb bn cabdilaah radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi ataytu nabiya nabiga calayh salaam baan u imaaday bimakata maka wa huwa nabigoo bilabdax joogo abdaxna waa toga maka badxaana waa la yidhahdaa muxasab iyo taxsiib iyo waa kii magacyaha fara badan ay dhaheen fii qubatin lahu nabigu teembe ayuu ku dhex jiray xamraa guduudan oo min maqaar laga sameeyey teembe maqaar laga sameeyey yaa nabigu jiro ahaan si jiradii ama muxuu aha buul yar teemadaasa ayuu iska dhex joogaa sala allah aleh ali wasalam dadka waa musaafir musaafirkuna wax fudud buu rabaa oo markaas uu markuu dega rabana inuu sudho haddii loo guurayana tastakifuuna yowma dacriku yowma iqaamatikum wey fudeed baan rabaa qaala fakharaja bilaal bilaal baa soo baxay biwadu'ihi weysadiisiibu la soo baxay weysadii buu soo qaaday nabiga calayh salaatu wasalaam ayuu rabay inuu ku weysaysto fa min naailin wanaadixin fa min naa'ilin wa naadixin yani xoogow waxaa ku sugan taqdiim iyo taakhiir marka tawada'a nabiyu sala allah alayh wasalam fakharaja bilaal biwadu'ihi ee bibaqiyati lwuduu weysadii kasoo hadhay markaasay dadka ku soo yaaceen fa min naa'ilin fa waxaa ka mida mid gaaray wa naadix iyo mid fikrin ka helay naailku waxaa weeyaan biyihii buxoogoo saxaba dhuuba ayuu ka helay naadifun waxaa weeye firfirdhin iyo waxbuu ka helay oo saas ku marmariyo oo firfirdha ayuu ka helay weysadii nabiga hambadii nabiga weeye waxaa la boobayo ee biyihii bilaal uu waday ee nabiga weli ku weysaysanin ma aha weysadii nabiga ka soo hadhay sala allah alay wasalam taa weeyaan faharaja bilaal biwaduu'ihi fa min naa'ilin mid dadka waxaa kamida naa'ilin gaaray oo biyihii wax ka helay iyo wa mid ku firfirdhiyey waxoogoo firfirdhinaan ka helay qaala fakharaja nabiyu nabiga calayhi salaatu wasalaam baa soo baxay calayhi calayhi xullatun asagoo qabaa isku joog xamraa guduudan isku joogga waxaa dharka mar hal mar lagu labisto iisaan iyo ridaa go'iyo iyo muxuu ahaa gunti hoose ama shaar iyo sarwaal ayaa waxyaalaha noocaas hal mar lagu labisto yaa waxaa la dhahaa xulla guduudan buu nabiga la soo baxay calayhi salaam waa iisaan iyo ridaa xaj buu nabigu u yimid xaajatulwadaac wey marka waxaa bannaan dhar guduudan la xidho ayaa xadiidkana culmada qaar ka qaateen riwaayaad soo arooray oo nabigu u nahiyey libaas alaxmar dharka guduudan xidhidhada waa laga jawaaba culammadu waxay kaga jawaabaan xumrada la diidan yahay waa xumro iyo guduud khaalis ah oo wax kale aan ku jirin laakiin haddii maradu waa guduudan tahay cadcadiinna waa ku dhex jira coonaa guduudan oo kale eexoogo caddayn ku jir taasoo kale dhib ma laha qaarkood waana nasakhay bay leeyihin xajat wadaac ayaa nabiga lagu arka isagoo qaba calayhi salaatu wasalaam marka waa nabiga labadiisa saaq labadiisa dhudhur cadidooda saaqaynku marka cawre maaha hadday cawro yihiin lama fiiriye nabigana ma banneeyeen sala allah alay waalih wasalam marka alfaqiru cawra soo aroortay assaaqayn cawra ma soo aroori saaqaynku wixii labada low ka hooseeya wey lowyaha wixii ka hooseeya taasuu nabiga alay slam marka mushamir buu ahaa maradii buu koruu nabiga u qaatay nisfa saaqayn ayuu geen jiray rasuulka calayh salaam guntiga marada uu xidhan yahay qamiiska uu qabo izaarka sarwaalka intaba waxaa la rabaa qofka muslimkaa inuu maarata una anqawiyaha gaadhsiinin way bannaan wixii nisfusaaqeen hoos ka jira oo soo laa xaraja oo laa junaaxa oo min araawi fii ma baynahu wa bayna alkacbayn famaa asfala min alkacbayni fa fi naar kacbaynka waxay ka hooseeyaa la didan yahay ayib qaala wuxuu yidhi fatawada waa weysaystay nabigu waadana bilaalun bilaal baa deena aadaamay nabigu waa weysaystay weysadiisi wixii soo haran waa la kala boobay tabarukan waa la barakaysanaya oo nabigu mubaarak buu ahaa calayhi salaatu wasalaam biyuhu taabto iyo wuxuu ku weysaysto iyo hambadiisa iyo luqluqa intuu quluqdoo ugu tufi jiray sala allah alay wasalam mubaarak lagu daawoobi jiray oo lagu barakoobi jiray taabashada uu nabiga saa u taabanaya madaxa qofka ayaaba baraka aan koobi karin laga heli jiray saxaabada nabiga calayhi salaatu wasalaam ay ka heleen marka taas waa ka waxa wey nabigeena sala allah alay ali wasalam waadana bilaal baa aadaamay qaala fajacaltu waxaan gudagelay buu leeyahay abu juxayf baa hadlaya atatabacu faah bilaal afkiisa inaan raaraacinayo haahunaa xagga markuu fiiriy xaya cala salaat wahaahunaa xagga markuu fiirinayo afka xagguu fiirimaana la fiirinayay yaquulu wuxuu leeyahay yamiina midig iyo wa shimaalan bidix markuu fiirinayo yaquulu asagoo leh xaya cala asalaat xaya cala alfalaax oo xaya cala salaatna midigtay leedahay xaya cala alfalaxna bidixtay leedahay taas markaa haddii maadanka uu aadaamayo weyaan haddii maadanka aadaamayo dayib haddii ujeeddadana waxay tahay in aadaanka dhawaaq ah uu dhankaa midigtaana gaao toos u gaao ilaameelkaa usii jeedo yuu soodku usii dheeraane midigii bidix inay gaadho maqsuudka aadaankuna salaada hala imaadu ahaa xaya cala sala xaya cala alfalax baa matalaysa in dhinacyahaas aad fiirinayso codku uu xag gaaro u ordo xag u ordo ayaa la rabaa oo aad u gaaro haddii mikrofon la helay ka waran mikrofon haddiiba la helay ka waran sheekh alcuthaymiin raximahullah wuxuu leeyahay lama baahna in meelahaas in la fiifiiriyo lama baahna sababtoo ah inaad mikrofon haysato ood xaya calaa salaaad tidhaahdo mikrofoonka afkiisii iyo codkiisii ood ka leexanoo meel cidlaad yaabaad afka la saaraysaa hoos soodkii baa hoos u dhici bule hadalkaana waa hadal macquula laakiin dhagaha farta ma la gelinaya mikrofon haddaad heshay ha leanna mar walba codka ayaa sii dheeraanaya markaad dhagaha farta geliso codkaa sii dheeraanoo neefta dhagaa ka baxaysay yaa cudhahaysa mikrofoonkii iyo codkii oo lasii maaratay adkeeyey oo lasii ningaxay waxaasoo dhan baa lasii lalinaya taas markaa iyadoo dhibaata ma laha xayo cala alfalaax markuu dhaho ayaan fiirinaya marka munaadinka laakiin inaad dhinac uu fiirinaya la fiiriso taas sunna ma aha waa ijtihaad abu juxayfa unbaa uun xikaayatulwaaqic xaaladiisi unbuu kuu soo guurinaya mooyeene hadyi nabi oo halkaa hala fiiriya hala fiiriyaa ma jirto laakiin laa xawla walaa quwata ila billah baad dhehaysa waa soo marnay kitaab alaadaan qaala wuxuu yihi uma rukisad lahu nabiga waxaa loo qutubiyey canaza ushaa birta afka ku wadatay murjinka ah ayaa loo qutubiyey ila meel bannaanuu ku tukanayo badxay ah fataqadama nabiga horay buu u dhaqaaqay fasalla duhra duhurkii wuxuu tukaday ragcatay laba ragcadood yamuru bayna yadayhi hortiisa waxaa marayay alximaaru dameeraha iyo walkalbu ayra laa yumnac lamana mancinaynin maxaa yeelay sutradiisi iyo calaamadiisi uu dhigtay yay xagga ka jiraan shaqa kumalihin marka indhihiina waxaa lagu soo reebay oo lagu soo koobay halkaas markaas sutradaadaa wixii ka sokeeya marka waxaa weeyaan waxaad ka dhaadhicinaysaa inayna waxaas tagaa ayna ku khusaynin khushuucdii baad ilaashan laa yumnac uma salla alcasra casarkiiba haddana tukaday ragcatayn laba ragcadood haddaad musaafir tahay salaadihii rubaaciyadaha labalabaa tukan waadna jamcin kartaa uma lam yazal kama zuuli yusallii inuu tukanayo nabigu ragcatayn labalaba ragcadood salaadihii afarta ragcadood ahaa xataa rajaca ila almadiina ilaa uu madiine kaga noqday sala allahu aleyh ali wasalam musaafir inta haddaad tahay intaad tahay salaadaada waad qasrinaysa waad gaabinaysaa laakiin jamaca ayay culimmadu ka hadlaanoo bayna aljamhuur bayna imaam malik kitaabu musaafiriin baan insha allah kaga hadli doonnaa qaala xadaanii moxamed bnu qaal xadaana bahzu bnu xakiimin qaal xadaana cumar bn abi zaaida xadaana xom bin abi juxayfata can aabaahu aabihiis wahab bn cabdilaahi radia allahu canhu ra'aa rasuul allah nabiga calayhi salaam buu arkay fii qubbatin isagoo ku jira teendho xamraa guduudanoo min adamin maqaar laga sameeyey teenno maqaar laga sameeyey oo la aslay oo guduud la mariyey ayuu nabiga ku jiray wa ra'aytu bilaala bilaal baan arkay oo akhraja soo saaray wuduu'ahu waysadiisii nabiga calayhi salaam hadduu soo saaray faraytu naasa yabtadiruuna bidalika ah. waa goorma dee tawada waa weysaystay nabigu markuu weysaystay ayay dadka kusoo yaaceen wuxuu leeyahay faraytu naasa dadkii baan arkay oo yabtadiruuna u kala ordaaya dalika alwadu weysadii nabiga ka soo hadhay calayhi salaatu wasalaam waa baqiyadii iyo biyihii faman asaaba minhu ninkii ka hela shay-an wuxuun ka hela nasiib u yeesha fa masexa bihi wuu ismamarin waman lam yusib minhu ninkaan waxbada ka helinna akhada wuxuu ka tirtirsan oo ka tirtiran min balali yadi saaxibihi saaxiibkii gacantiisa qoyaankeeda buu ka tirtiri oo marsanoo dhi waleebalo barkeen gacantaada baski qaadanaya waa barakadii nabiga calayh salaatu wasalaam waxaa laisku dagaalaya oo la barakaysanayo cadhuuftiisaa la barakaysan jiray sala allahu aleyh waalih wasalam mubaarak buu ahaa wa hada laa khilaafa bi laa khilaafa bayna ahli sunna wax khilaaf iyo murana kama taagna inuu nabiga mubaarak ahaa oo in la barakaysana ay bannaan tahay ayna bannaaneen asxaabaduna ay barakaysteen ee wixii ka dambeeyey nabiga calayhi salaatu wasalaam oo saxaabadii iyo awliyadii iyo mu'miniinta kuwaas ma la barakaysan karaa wax lama hayo nabiga sala allah calayh wasalam hadduu dhintay khayru lkhalqi khayru nnaasi oo khayra ummati muxamed sal slam bacda nabiyiha yuu ahaa abubakar buu ahaa abubakar saf loogu jiro la barakaysanayo ma la maqashay werigii ma aragteen maya lama hayo cumar kadalik cumaan kadalik cali kadalik ducada iyo noo duceeyo masale kale arrinta iyada oo cabaas buuba yidhi noo duceey cumar radi allahu canhu laakiin fadalaadkoodii iyo wixii ayaga maaratay atartoodii iyo raadkoodii iyo maryahoodii iyo dhididkoodii iyo arrinta ayadao la barakaysto ma barakaduna waa shay ilaahay uu siiyo qofkuu dooni qofkii uu markaa barakadiisa la tabaruki oo la barakaysanna tawqiifi weeyaano nas bay u baahan tahay maadaama wixii cibaado ay noqotay marka arrinta ayadaa waa in aan lagu la tawasucin uma ra'aytu bilaalan bilaal baan arkay oo akhraja xarazatan ul soo bixiyo birkafkood farakazaha waa qotomiyey wa kharaja rasuulu llahi sala allahu alay wasalam nabigaa soo baxay fii xullatin isku joog xamraa guduudan isagoo qaba mushamiran xanjeertay yani kor u qaatay marada dhulku muujideen tashmiirka waxaa weeyaan maradiisii nabiga alay salaam kor buu qaaday saaqaynka iyo dhudhumada bartankooda anqoya way ka koreeyeen fasallaa waa tukaday ila alcanaza ushii ayada aheedee hortiisa dhigta xagga qiblada ayuu tukaday binnaasi dadkii buu tujiyey ragcatayn laba ragcadood wa ra'ytu dadkii iyo wadawaaba dawaabtii waxyaalihii gaadiidka ahaa oo yamuruuna marayaan arkay bayna yaday alcanaza usha horteeda waxba marka dhibaato ma laha xadaanii isxaaq ibnu mansuur wacabdu bnu xumaydin qaala akhbaranaa jacfar bnu coon akhbaranaa abu cuwaysin xa qaala waxadaanii qaasim bnu zakariya qaala xadaana xusayn bnu can zaa'ida bni qudaama qaala xadaana malik bn miqwal kilaahumaa can cawm bn abi juxayfata can abiihi wa bni juxayfa can inabiyi sala allahu alayh waalih wasalam abu juxayfa waa bn cabdilah can inabiy binaxwi xadiidi sufyaan wa cumar bin abi zaa'ida intaas yuu sheegay yasiidu bacduhum raggaas mutaabicinaya barkood waxay ziyaadinayaan calaa bacdi marka kale ay ka ziyaadinayaan wuxuuna la imaanay midkan ayuu kun ku daraya wa fii xadiidi malik bn miqwal waxaa ku sugnaa falama kaana bilhaajira xilliga haajirada la yidhaahdo waa xilliga duhurka ee shaqada iyo camalkii laga soo haajiray ee guryaha la harsado xilligaasa duhurkii la gaaray kharaja bilaalu bilaal baa soo baxay fanaadaa bisalaa salaadii buu aadaamay haddaad musaafir tahay waad aadaami kalmuqiim sida muqiimka gurigiisa jooga iyo magaaladiisa haddaad musaafir tahayna waa la aadaami aadaamku safar iyo xadar intaba waa la aadaamaya keligaa haddaad tahay xataa waa la aadaami waa kii dhihi jira nabiga calayhi salaatu wasalaam cabdiraxmaan abi sacsaca xadiidkiisii haddaad baadiyahaada iyo arigaada dhex joogta aadaanka weliba kor u qaad buu ah, nabiga sal la alay wasalam xadaana badxaa madiina jirto dulxulayfe e maaha maanta waa midkii maka fatawada waa weysaystay fasalla duhra duhurkii buu tukaday ragcatayn laba ragcadood walcasra ragcatayn laba ragcadood wa bayna yaday hortiisana canaza ushaas ayaa hortiisa taallay oo sutru ka dhigtay intaa way shaahidka loo keenay xadiidka qaala shucba wuxuu yihi wazaada fiihi cawn can abiihi can abi juxayfa wa kaana yamuru min waraa'ihaa ushaasi iyo sutradaasi horteeda waxaa marayay almar'atu waalximaaru haweenka iyo dameeraha iyo wax dhan baa wada oo salaada yaqdau salaata idaa lam yakun amaam musalli sutar haddayn ahayn waxaa gooya almaratu walximaaru walkalb ayaa xadiikaasay ka niqaashaan waxadaanii zuhayr binu xarb wmaxamed binu xaatim qaala xadaanaa ibnu mahdi iyo cabdiraxmaan bnu mahdi qaala xadaanaa shucbata bilisnaadayni jamiican milah ah, labada isnada soo marrayba taabacow wazaad waa u fiirsa markaa wazaada fi xadiii xakam xakam binu cutayba wuxuu ziyaadiyey ila riwaayadaa hore maxamed binu jacfar baa ka warinayey shucba tanna ibnu mahdi baa ka warinayay dib hadda u noqotana shucbaa laiskugu imaan marka ruwaadii shucba way waxaas mutaabaceen wazaada fii xadiidi alxakam fajacala annaasu yaakuduun dadkii waxay gudagaleen inay qaadanayaan oy kala boodayaan min fadli waduu'ihi weysadii nabiga calayh salaam ka soo hadhay hambadii nabiga weysadii nabiga hambadeedii ayay dadku qaadanayeen oo isla nabigana waa arkayey waa u iqraaray marka waxay noqotay arrin bannaan xadaana yaxya bnu yaxya qaala qara'tu cala malikin can ibni shihaab can cubaydillahi bn cabdilah can ibni cabaasin radi allah canhuma qaal aqbaltu raakiba ibn cabaas wuxuu leeyahay waxaan soo qaabilay raakiban anoo saaran calaa ataanin ataan anoo saaran gaadiid ataantuna waa alunha min alxumur neef dameeraho dhadiga dameer dhadiga dameer dhadiga yaa ataan la yidhahda alunha calaa ataanin dameer dhadiga ayaan saaraa wa ana maalintaasna qad naahastu waxaan u dhowaaday oon galay alixtiraama qaangaar naahastu yani ashraftu waa galay waan u dhowaaday ixtiraamka qaangaarka ibnu cabaas markuu nabiga dhimanaya meequu jiray baa lasu hayaa qaar baa gaarsiinaya toban sano qaar baa ka badinaya saddex iyo toban shan iyo toban sidaasuu rajaxaya axmed bin xambal ashaybaani nacam shan iyo toban jir inuu ahaa markuu nabiga dhimanaya ibnu cabaas shan iyo toban inuu jiray wa rasuulullah nabiga calayhi salaama waxaa soo qabeeno dabeerkii saara musallii binaas dadka tujinaya bimina mina nabiga oo dadka tujinaya ayaan soo qaabilay fa marartu waxaa maray bayna yaday isafi sufuufta hortoodii baa maray ma aha nabiga hortiisa sufuufta le way dheer tahay sufuufta way dheer tahay saasay u dheer tahay nabigana dhexduu ku toosan yahayo imaamkii weeye marka sufuufta intuu saa u qoran dhexmaray qaarkood ayuu ka degay dameerkii fa nazaltu waa ka degay fa arsaltu ataana markaasaa waxaan sii daayey alataara dameertii tartaxaa iska daaqdee wadakhaltu waxaan galay fi safi safkii baan galay falam yunkir dalika calaya axadu qofna iguma inkirin oo salaaddii kol haddii uuna nabiga iyo sutradiisii uuna kala dhexmarin sufuufta dhibaato malaha yani salaadda waba waxba markaasi ma yeerayso waxba ma yeerayso laakiin masalata tashwiish ibnu cabbaas inana kuray u ahaa dhallinyaraha dameerta uu waday uu saaran yahay iyo sufuufta uu hormaray tashwiishkaasi arrintaa waa masale kale oo waa laga habboon yahay laakiin salaada ma jabaysaa ma go'aysaa maya kol haddii dameer ay tahay waxyi ma gu'ii salaadii oo salaadaha waxaa gooya dameeraha iyo haddii hormaraanba kii xadiidka soo socdee kaasoo marka iyuu ishaaraya oo adilada culammada deliishanayso ayuu ka mid yahay sutrat lmusalli sutrat man khalfi imaamkiiba hadduun hormarin iyo sutradiisa una kala dhex marin sufuufta kale dan laga geli maayo xadaana xabala binu yaxya qaala akhbarana bn wahbin qaala akhbarana yuunus can bn shaami qaala akhbarana cbaydullah bn cabdillahi bn cutba bn mascuud ana cabdlahi bn cabaas axad fuqahaai sabca fi casri taabicin baa la dhahay cubaydlahigaas toddobadii buu ka mid yahay taabiciintaas fuqaha sabca loo yaqaana ana cabdاllahi bnu cabaas ahbara anahu cabdulaahi aqbala wuxuu soo qaabilay yasiiru isagoo socda calaa ximaarin dameer korkiisna saaran wa rasuulullah nabiga calayh salaamna qaa'imu waa taagan yahayoo yusallii dadku tujinaya biminaae fii mina minuuna joogaa nabigu fii xajat lwadaac sidaasaa xoog minana inay ahayd xajkii wadaacna ay ahayd yusalii binaas dadku tukanaya nabiga calayh salaam qaala fa saara alximaaru dameerkiibaa wuxuu dhex socday bayna yaday bacdi safi sufuurta qaar ka midoo horteeda maray uma nazala waa ka degay canhu xaggiisa cabdulaahi bin cabaas fasafa maca annaasi dadkiibuu la saftay la tukaday xadaanaa yaxya bnu yaxya wacamru naaqi waisxaaq bn ibraahim can ibni cuyayna can zuhri bihada isnaad qaala wanabiyu sal slam yusalii bicarafa nabiguna carafuu ku tukanaayay shaad xadaanaa isxaaq bn ibraahim wacabdi bni xumaydin qaala akhbarana cabdirazaaq akhbarana macmar can zuhri bihada isnaad walam yadkur mina ma sheegin walaa caraf ma sheegine wa qaala fii xajat lwadaac buu yidhi o yowma alfatxi yowma alfatxina waa sanadkii sideedaad xajatulwadaacna waa sanadkii tobnaad shakiga asaguna waxaa weeyaan shaad marka xajatulwadaac buu ahaa biduuni shakin makaankuna minay ahayd biduuni shakin ruwaadda sidaas u badan yihiin marka ziyaadadan iyo shakigan asagae kale waxa weeyaan marjuux waaye oo laga xoog badan yahay baabun wuxuu ku saabsan yahay mancu lmaar lannu fatxu maka haddaanana ibnu cabaas fatxu maka mawquuf jiray ilmo yar toban jir iyo wax ka yar buu ahaa makana waxaa loo imaaday dagaal baa loo imaaday cumro iyo xaj midna looma imaanin sanadkaas sideedaad fatxu maka marka dadkii dagaalka soo galaaya loo ogolaa maba ahaba lolaba ogolaadeen looma ogoleen laakin xajatu wadaa wey marka uusu xajka u yimid isagoo dhallinyarada shan iyo toban jira markaa wey baabu wuxuu ku saabsan yahay manculmaariina dadka maraya bayna yaday lmusallii qofka inay iska reebaan iska manciyaan oo gacanta loo ishaaro oo hadduu ku soo dardaro xoogow laiska riixo oo haddii arrintu sii adkaato xoogow lagu yar dhufto oo saa laiskaga difaaco ilaa ilaa lagu dadaalo inuu hortaada marin in allaahuma uu ku jiiro ku dhaafo mooyeen hadduu ku jiiro ku dhaafo waxba faraqu kusoo dhigi maysa kusoo celin maysa meesha kusoo celin maysa oo ku dhaafay dayib nabiga calayh salaam asagoo tukanaya yaa waxaa soo maray cumar bin abi salama waqiila cabdullaahi oo rabiibkiisii ah umusalama dhashay iyo zaynaba awadana ilaa abu salama ah, oo iyadan rabiibadii nabiga aleyh salaatu wasalaam marka cumar markuu gacanta nabiga u taagay iga istaag waa ka istaagay imtanaca waa ka istaagay zaynabna waa orod ku dhaas waa kari waayey markuu salaada ka baxay wuxuu yidhi hunna alab hunna aklab yani haweenku ka hadlaya raggu waa haweenku yani haweenka ka qaalibnimasho badan ragga ka qaalibnimo badan laakiin de ma ra'aytum naaqisaata caqli wadiin adhaba min di lubbi minkuna marka haddii ay ay noqoto in qof walba meeshiisa uu ku madacadkaado haweenka ka daran ragga ragga haweenka ka daran waxay diidaanna laguma karo waxay doonaanna lagama karo saasay dhahaan ma garanaysaa waka bahal baysa siin haddii ninka nacdo bahal bahal bay ka dooran waska dhaqaaqi cabsan mayso ayb xadaana yaxya bnu yaxya qaala qara'tu calى maliki can zayd bn aslam alcadawi can cabdiamaan bn abi saciid اlkhudri can abi saciid اlkhudri radi allahu canhu ana rasuula اlahi sala اlah alيه wasalam qaala wuxuu yidhi ida kaana axadukum axadkiin markuu yahay yusallii kii tukan falaa yadac yuuna ka tegin axadan qof yamuru mara bayna yadayadiis qof hortaada maraya hadaynin iska qabo iska celi walyadrahu ha iska difaaco ma stadaaca intuu karo intaad kari karto awooddaada iyo tabartaada iyo sadaacadada ay tahay ma stadaaca fain abaa hadduuba diido oo wax walba oo ishaare iyo mxuaha gacan waa diiday falyuqaatilu hala dagaalamo fainamaa huwa shaydaanu shaydaan weyaan waa shaydaani qofkan salaada tukanaya qofka laga kari leeyahay carada ilaahay waasac ahayd inuu ama sabro ama uu meel kala raadsada lagu kari leeyahay kusoo dardari salaadaadaas ayuu duulaan ku yahay inuu waswaasiyo kaa gooyo iska difaac fainamaa huwa shaydaan shaydaankuna haddee insi iyo jini labada waa noqda shayaaiinu insi waljini yuuxii bacduma ilaa bacdi zuqraf alqowli dayib markaa shaydaanu insigii weeye waxaa laakiin fasilaysa riwaaya soo socota fa inamaa macahu qariin waxaa la socda qariinkii qariinka waa shaydaankii ayaa la socda oo ku soo u qurxinaya meesha inuu maro oo sabri waayo muddo yar inaad sabirto oo u yarkaadiso waxaa weeyaan qofku uu meeshaas ku madxadkaado shaydaankii baa riixaya fainamaa huwa shaydaan saara waa lagu fasiray qaala xadaana markaa difaacaas wuxuu noqon bilatii hiya axsanu maaha marka hore dagaal inaad ku qaadaysa iska yar tartiib haddii markaa ay arrintu noqotay de asagiiba inuuba soo weeraro waa iska difaacaysaa haddii wax soo gaaraanna e wax ma'duun aho sharciga ku ogolaaday haddii aad e, e, dadka wax ku gaadhsiiso waxba laguma haysto qaacidadaasaa jirta qaacidadaasaa jirta oo macduunka qofka macduunka ahee la idnay ee waxaa samee la yidhi wixii uu sameeyey hadduu la imaado oo dhibaato keeno waxba loo qabsan maayo qofaad alqisaastay qof baad xad ka ooftay ka oofisay waxaa weye waa sharcigaa ku ogolaada kubaa iska difaac lagu yihahda sharcigaa ku ogolaada laakiin marka horeba inaad dagaal gasho maaha salaadda ilaali baad islaheede wax salaaddii kaa hadlaynaayo inaad ku degdegto ma aha naam qala xadaana shaybaan bnu faruqa qala xadaana sulaymaan bn muiirata qala xadaana ibnu hilaal yani xumayd xumayd ibnu hilaal qaala baynamaa ana wa saaxibun lii aniga ninaan saaxiibo nahay ka sheekaysanayna xadiian xadii mudaakara cilmiya oo xadiistii wada muraajacaysanayno raacanayna id qaala abu saalix samaan abu saalix samaan ayaana soo mudaahaleeyey oo wuxuu yidhi ana uxadiukum waxaa inii sheegi maa samictu wixii aan ka maqlay min abi saciid alkhudri wa ra'ytu minhu aana ka arkay xaggiisa qaala wuxuu yidhi baynamaa ana maca abi saciid abi saciid alkhudri anoo maciise ah oo yusalli isagoo tukan yowmaljamca maalin jumca masjidka nabiga lagu tukanaya abi saciid madani buu ahaa wuxuu ku xabaaran yahay xabaalaha baqiic ayuu ku xabaaran yahay saciid alkhudri radi allahu canhu isagoo maalin jumca la joogo oo tukanaya salaad sunnaa ilaa shayin waxna xaggiisa dhigtay oo yasturuhu min annaas wax dadka ka asturana xaggiisa u tukanaayo oo sutro iyo calaamo hortiisa dhigtay id jaaa rajulun waxaa yimid nin shaabun dhallinyaro ah min bani abi mucayd reer banu abi mucayda abi mucaydna waa garanaysaa oqbanu abi mucayd iyo ciddoodii wey araada waa nin markaasi eh, dhallinyaro ah oo qoyskaa ka soo jeeda araada markaas wuxuu doonaa an yajtaaza inuu gudbo bayna yadayhi abi saciid hortiisa sutradiisii calaamada aheed ee sayru kala dhexmaru damcay waa nin dhallinyaroo degdegay fadafaca fii naxrihi dafaca waa iska reebay iska riixay fii naxrihi dhuuntiisa xagga dhuunta intuu qabta musaa iskaga riixay fa nadara wiilkii markaasuu dhinacyaha fiiriyey falam yajid ma helin masaaqan meel kale oo uu mari karo ilaa bayna yaday abi saciid abi saciid hortiisa mooye meel kale uu mari karo ayuu waayey uma zaaxaman markaas ah, facaada waa ku soo noqday haddana biciid hortiis inuu maro fadafaca fii naxrihi markaasuu haddana dhuunta saa u elqabtay oo ashadda mid ka daran min adafcati aluulaa riixidii hore mid ka daran buu riixay famaala qaa'ima markaasuu deenaa maala isa suray qaa'imana isagoo taagan saasuu u istaagay markaasuu deenaa saa usoo fiiriyey abi saciidku intuu fiiriyo saa usoo fiiriyo famaala waaba gaaray min abi saciid buu gaaray waxbuu ka sheegay abi saciid buu caayo wax ka sheegay oo wiilka yaraawe dhallinyarada ah abu uma zaaxama naas intuu odayga caayay oo saciida saxaabiga ahaa yuzaaxama naas dadka caybi isku celiliyey dadkiibu isu celiliyey oo isku maqiiqay xaggaa iyo isu sii daayay fa waa baxay fa calaa marwaan marwaan binu xakan dhiisigii ama waaligii madiina madaxda ka ahaa ah banu umaya xilligoodii ayuu u galay fa shakaa ilayhi waa u sheegtay maabuu uga sheegtay uulaqiya kala kulmay abi saciid alqudri marwaan buu markiiba ku dacway msciid baa laba jeer saddex jeer iriixay ah, oo saa ii galay buyii qaala wadakala abu saciidna waa ka dabagalay calaa marwaan buu ugu galay kii oo dacweynaya faqaala lahu marwaan baa wuxuu ku yidhi maalaka maxaa dhacay adiga iyo walibni akhiika walaalkaa wiilkiisa ila waa ka weyn oo adeer ba ugu quman yahay jaa waa yimid waa kanoo yashkuka uu kaa sheeganayaae maxaa dhacay faqaala abu saciid baa wuxuu yidhi samictu war kale ma soo kuwa looyarada iyo maxkamadaha iyo qodobo iyo dastuur iyo qodob somaa maaratay ma tiigsanaan qodob bay tiigsadaan moogtahay qodobka asagaa lagu kala adkaadaa oo xukunkii lagu soo laabaa waa ka markaa qodobada ay saxaabadu haystaan waa qaala allahu qaala rasuulu tanaa lagu kala bixaya tanaa lagu kala bixi fain tanaasactum fii shayin faruduuhu ila allahi warasuul tanaa taalla xaakimka iyo madaxda meeshaasi jirtayna xukunkaa bay qaadanayaan oo lagu kala bixi marka taasaa lagu kala qaadanaya casru dahabi iga dheh waa xilligii qiimaha badnaa ee nabigu uu yidhi khayru lquruuni qarni uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum mujtamacaasi iyo casrigaasi casrigii ugu qiimo badnaa buu ahaa casrigii ugu qiimo badnaa shareecada lagu dhaqmi jiray ee kitaabkaa lagu kala bixi jiray ee wixii markaasi ugu xuguntamana axad ka hadli kara uusan jirin leanna ay cizi iyo sharaf iyo karaamo ay ku heleen oo adduunka ay mashriq iyo maqribba ay gacanta ku dhigeen dadkii adduunka markaasi xukumay oo dhanna qaxooti ayago hoos fadhiya ay noqdeen ah, idaa sallaa axadukum ilaa shayin yasturuhu min annaas xadiidkan nabiga ka maqlay buu yidhi wiilkan asaga waxaanu riixayo nabiga calay salaam ole baan maqlay idaa salla hadduu tukanayo axadukum axadkiin ilaa shayin wax yasturuhu ka asturaya min annaas dadka ka asturaya ka araada axadun qof uu doono an yajtaasa inuu gudabeynayo day hortiisa falyadfac ha iska difaaco fii naxrihi dhulkiisa ilaha qabto iska riixo fainamaa hadduu diido falyuqaatilu hala dagaalo iska riixo iska celiyo fainamaa huwa shayaan weeyaan shayaan wey ninkan salaada kusoo duulay ayar muu sabro muu u kaadiyo muu meel kale raadsado xadaanaa haarun sheekadaas ku dhamaatay marka xukunkii halkaas ku dhacay juuq wax hadlay ma jirto marwaan hadal dambe ma soo celinin xadiiu nabiga hadii la sheegay xadaanii haaruun binu cabdillaahi wa muxamed binu raaficin qaala xadaanaa muxamed binu ismaaciil ibn abi fudaykin can iضaxaak daxaak ibnu cuثmaan can sadqa sadaqata bnu yasaarin can cabdillaahi bni cumara radi allahu canhuma ana rasuula اllahi sala اllahu alayh wasalam qaal ida kaana axadukum yusallii axadkii markii uu tukanayo falaa yadacyuuna ka tegin ouna fududaysanin o ayla sahlanaanin axaddan qof yamuru maray bayna yaday hortiisa hadaynin allahuma haddii qof aad taagnaan karin qaar fuqahada ka mida fiqigooda sufyaan athawri raximah llah wuxuu dhihi jiray waxaad arki buu yidhi oday aan taagnaan karin oo hortayda mari waa iska dayn lannahu wuxuu leeyahay kaas shaydaan ma wado tabarba dan baa wada dan baa wada uba kuu kaadin karaaba kaadi baa ka soo daadan karta marka dan iyo tabar baa wada ha joojinin iska siidaa buu leeyahay fainamaa waxau shaydaandi wiilkan kibirsan iyo ninka xooga badan ee orodka kugu maraaya ka way midka la fiijinaya dabada lagaga jiro halkaasuu ka fahmay waa fiqi u gaara wa oo uu ka fahmay masalada halkaasuu kala soo baxay falaa yadac axadan qof yuu ka tegin yamuru mara bayna yaday hortiisa fain abaa hadduu diido falyuqaatil la dagaala faina macahu lqariin maciisa waxaa ahaado la socda oo soo huteenaya oo soo riixaya alqariin qariinkii kii la xiriiray ila qof kasta waxaa la socda qariin min ashayaan wa qariin min almalaaika shaydaanna wuu la socdaa malaaigtana way la socotaa qofku saasta u dhashaba shaydaankiisi baa loo dhiibaya marka saa usoo dhaxaba weliba wuu la kawsan jaqaaq buu ka siin faina macahu lqariin markaasi saxaabadu waxay dhaheen wa anta yaa rasuul allah xataa adiga rasuul allah ma shaydaan baa yaa kula socda markaasu wuxuu yidhi nacam laakinahu aslam wuu islaamay ku soo duulo oo meelo kale ka soo duulo maradada waaweyn kuwa maradada ah ee loo bixiyo qofkii la kari waayo ee la baadiyeen waayo maradada waaweyn ee loo bixiyo ifriid baa la dhahaaye kuwaasaa nabiga soo weerari jiray sala allah alay wasalam laakiin kii asaga nabiga calayh isalaatu wasalaam la socday kol hau islaamay waxaan khayr ahayn maba amrayaba shaqadii loo dhiibay oo ka fallaadoobay islaamkii nabiga cala islam buu raacay laakiin kuwa cafariidaa jirta oo nabiga soo warri ina cifriita min aljinni tafallata calaya albaarixa nabiga cala isalaam buu saas yiri xalay waxaa isoo weeraray mid caniid oo madax adag oo shaydaana isoo weeraray buu yiri salaadda gudaheedii buu soo weeraray dab buu soo qaatay o nabiga wajeedi u ka saaro damcay shaydaanka ilaahay buu ka magangalay iska naaray waa qabtay markii dambe waa lagday haddii saxiixa wey marka arrimahaas way dhacday ilan shaydaanku mar walbaba qofba qofku ka daaca iyo khayr badan yahay buu culays badan ku yuu saari culays saaraya oo haddii qof ay meel ku hubsadaan kuwii kale mid kale kari laayahay bay goobanayaan iskugu imaanayaan ay gooban ah. lidaalika qofka markuu gurigiisa yimaado bismi illahi hadduu dhihi waayo kuwii karu la hadlay wuxuu leeyahay wajadtum lmabiit cuntadii baa lasoo dhigay markaasuu bismillahi dhihi waaye wajadtum lmabiit alcashaad cashad iyo wadaad baridaaba waa hesheen kuwa karu la hadlaya <clears throat> hadduuna xirsi xidhanin waa sidaas laakiin hadduu xirsi xidho kiisina waa ku baahanaya kuwii kalena markay dhahaan ninkan maxaad u geli leedahay waa xirsi xidhanya <clears throat> nin la ilaaliyey oo la xifdiyey oo la dhowray maxaan ka samayn maxaan ka qaban karaa markaad gurigaada ka baxdo duco waxaa jirta haddaad akriso kii kula socdayna uu bannaanka kaa mari kuwii kalena ay ayana sii carraayaan ducadaasaa jirta markaa guriga ka baxayso oo maalintaas xirsi yaa sheegi kara ducadaas alxamdulilah waa la wada buuxay dadka intooda badan bismi illaahi waa la wada yaqaanaa soo bismi illaahi tawakaltu cala allah laa xawla walaa quwata ila billah allahuma ini acuudu bika an adila o udalla o azilla o uzalla o adlim o udla o ajhal caleyh ducadaas waa qiimo badanta ogaada markaad baxaysa caado ka dhigo caado ka dhigo ilahi baa ku xifdinaya subxana wa tacala bixifdihi ilah baa ku dhowraya قال xdثني اسحاaq بن ibrahيm abu jacفr الxنفي qal xadثna اضحاq بن cثman qal xadثna صدقة بن يasاar samictu بن cmr yqul ina rasul الlah صل sلم qala bmilihi xadيث xadثna يحيى بن يحyى qal qرأtu عlى mالك can أبي نbr can bصr بن سعيidi bصr بن سacيidi can أna زayd بن khالد الجuhري arsalahu wuxuu diray ilaa abi juhayn buu udiray musrigu <clears throat> diraya yasalu isagoo weydiinaya abu juhayn ba waxaa la weydiinaya maada samica wuxuu ka maqlay min rasuuli illah nabiga calayh salaam kuna saabsan filmaari ka maraya bayna yaday musallii qofka tukanaya hortiisa qofka maraya nabiga muxuu ka sheegay qaala abu juhayn wuxuu yidhi qaala rasuulu llah nabiga calayh salaam wuxuu yidhi low yaclamu lmaaru ka mari hadduu ogaan lahaa bayna yaday lmusalli qofka tukanaya hortiisa maada calayhi korkiisa waxaa ahaaday riwaaya waxay ku dartay min alimi oo isku haya culamadu maada calayhi min alimi waxa korkiisa oo dembiga ah hadoogaan lahaa oo min alcuquuba usoo qadar lakaana waxaa ahaan lahaa an yaqifa inuu taagnaado arbaciina afartan inuu taagnaado yaa khayra lahu ooga ficlaan laheed min an yamura inuu maro bayna yadayi qofka hortiisa daqiiqad shan daqiiqa ayuu sabri laayahay afartan inuu taagnaado ayaa uga khayr badnaan lahayd inuu qofkaa tukanaya hortiisa maro qaala abunadar adoogaan laha dambiga ka soo gaari qaala abunadar baa wuxuu yidhi laa adri ma ogi qaala arbaciina yowman afartan maalmood inuu taagnaada u dhaamilaheed aw shahra afartan bilood miyaa la yidhi aw sanata afartan sano miyaa la yidhi ma garanayo laakiin saddexdaad bay ku wareegaysaa arbaciina saaca lama dhihin ugu yaraan waa afartan maalmood marka qofkii shan daqiiqa sabri waaye afartan maalmood inuu taagnaadaa u dhaami laheyd dembigu ku dhacay ee dadka tukanaya u hormaray allaahuma waxay ka soo reebaan culimmadu laba xaalo qofka musalligae tukanaya hadduu yahay muctadii fii makaani salaatih meeshuu ku tukanayay isagaa muctadi ah waddadii dadka maraayeen buu kaga qabsaday allahum baryi qaaricatu ariiq jidkii la maraayey ee dadku maraayeen ka waa la maraya liannahu huwa ictidaa isaga ictidaa la yimi xadgudub la yimi ka kalena waa ninka ku tukanaya almadaaf kacbada meesha dadku ay dhawaafayaan xujayda iyo muctamiriinta iyo kuwa dhawaafaya meeshay maraayeen buu salaas garay waa sida kuwa hadda maqaamu ibraahim salaadda ku galaaya wuxuu jamaacadii iyo zaxmadii ay daran tahay ilahay noo soo celiyo zaxmadii hadda wax kacbadii cidlo oo iska bannaan badaafka shimirowna kor balboobaaya marka xaj iyo cumro la gaaro meeshaasi waxay noqon meel ay suuragal ahayn in lagu tukana dad waxaa arki ku tukanaya watakiduu maqaam ibraahim musalam yaa fiqigeedii baa ka maqan ah, waxaa ka soo gaarayoo salaad xumada iyo khushuucxumada iyo xanuunka iyo dhibka iyo wuxuu dadka gaarsiinaya ma og maqaam ibraahim markaa waxaa soo gelaysa wax alla wixii jihadaas oo dhana oo dhan ayaa lagu tukan karaa xaramka o dhan ba xataa culimmadu ay leeyihiin cumar baa ka mid ahaa radia allahu canhu oo xaramka dhexdiisa kaga tukaday intuu dhawaafay marka meeshaasoo kale qofka ku tukanaya waa la hormari isagana waa la hormari liannu isagaa xadgudbay qaala abu nadar wuxuu yidhi laa adri qaala arbaciina yowman wa shahran sana xadaana cabdullahi bnu haashim bn xayaan alcabdi qaala xadaana wakiic can sufyaan can saali bn abi nadar can busr bni saciid ana zayd bn khaalid aljuhani arsala ila abijuhaym alansaari maa samicta maxaa ka maqashay annabi sal slam yaquul fadakara bimacna xadiidi maali maali xadiikiis ayb baabu wuxuu ku saabsan yahay dunuub lmusalli qofka tukanaya inuu u dhawaado min asutra sutrada sutrada hortiisa uu dhigtay waa inuu u dhawaado laakiin tiirkaas baa aniga yaya calaamaysan inta hortay w mari kara wax mari karaa malaha lagaa yeeri maayo ku dhawow meelaad gaari karto qofka hadduu ka hormara aad ka celin karto waa inay noqoto saddex diraac iyo meelahaas waa inay tahay inay qaarkood gaarsiiyaan ama maaragtay mamaru xataa riwaaya soo imaan doonta xadana yacquub bin ibrahim adawraqi qaal xadaana ibn abi xaazim salama salamatu bnu dinaar qaal xadaanii abi ibn abi xaazim cabdilcaiiz can abi xaazim abihi salama bnu dinaar can sahl bni sacdin isaaciidiyi abulcabaas radia allahu canhu qaal kaana bayna musallaa rasuuli illah rasuulka calayhi salaam meeshuu ku tukanayay wa bayna aljidaari jidaarka hortiisa ah mamaru shaati neef ale inuu maro ayaa u dhexaysay marka waa xaggee bayna sujuudihi waljidaar baa loo jeedaa marka meeshaad ku sujuudayso ee marka hadhow sujuudda la gaaro aad wajiga dhigi doonto waa inay sutradu ay afka ku hayso afka ku hayso ma faanaya meeluu maro waad arta wax yaroo taa ka dhan wey intaasaa jidaarka kaka sikan soon madaxa kaaga dhicin oodan aadan madaxa ugu dhufanin laakiin meesha aad taagan tahay iyo jidaarka markii la dhaho ilaa saddex taako ama saddex taako meelahaas ama qiyaastaas saddex diraac meelahaas weeyaan ayib قال xadثna اسحاq بن ibrahيم محمد بن مثنى ولفظ بن مثنى qال اسحاq أخبرna وqال المثنى xadثna حماد بن مسcدة عن يزيد علي بن أبي cubaydi عن سلمة هو بن أكوع سلمة بن أكوع رضي الله عنه وأرضاه صxaabi jliil weeyaanoo min shujcaani صaxaaba صaxaabada nabiga dadka laga hadlo xagga geesinimada iyo kartida dagaalka ragga ugu horeeya qimada ayuu ahaa أنhu kaana wuxuu ahaa yataxaraki ku dadaala mawdica makaani المصxف musxafka meeshii marka dambe la dhigi jiray xilli nabiga musxaf ma jirin suduur iyo xabadka iyo qur-aanka lagu xifdisanaa iyo meelahaas iyo lagu qoqoro jiray laakiin markii abubakar la gaaray baa la aruuriyey haddana markay cumaan radiallahu canhu baa hal musxaf laiskugu keenay meeshii marka dambe la dhigi jiray halkaasuu salamo salaadaha ku tukan jiray yusabixu fiih ku sunaysan jiray salaadda sunnada ilaan jamaacada marka hore masaajidka kalala tukani wadakara wuxuu sheegay salaama markii la weydiiyey ana rasuul allah nabiga calayh salaam kaana wuxuu ahaa yataxara dalika almakaan meeshaasu ku dadaali jiray wa kaana bayna mimbari mimbarki iyo wa kaana bayna almimbari waalqibla mimbarka iyo qiblada dhexdooda qadru mamari shat neef ari ah neef ari ah inuu maro ayaa udhexaysay mimbarka uu sutrada uu ka dhigana iyo qiblada yani jihadaasi wejiga uu dhigi doono xagga qiblada ah qadru mamari shat xadiidka horun baa fasiraya meeshuu ku sujuudi doono qiblada loo jeedaa قال xadثna محمد بن مثنى qال xadثna مkiي بن ibrاhيm qال يزيد أخبرna qال kaana slma wuxuu ahaa yataxara salaata salaada wuxuu ku dadaali jiray oo la fiirsan jiray salaadiisa cinda alustuwaana tiirkii allatii tiirkii cinda almusxafi musxafka iyo qur-aanka meeshii la dhigi jiray ahaa markii dambe tiirkaasuu ayarta sutro ka dhigan jiray markuu salaada sunnada u raba inu aado kaa mulla aadi faqultu waxaan idhi lahu ku ihi buu leeyahay yaziid baa weydiinaya yaa abaa muslimo warsalama araaka waxaan ku arkaa waan kuu fiirsaday tataxara salaata inaa salaada ku dadaali cinda haadihi lustuwaara tiirkan agtiisa unbaa sunnada ku tukataa qaala wuxuu yidhi salama ra'aytu nabiya nabigaan arkay calayh salaam oo yataxara salaata ku dadaalaya cindaa agteeda salaada sunnada marka dhib ma laha haddaad meel aad calaamo ka dhigatood halkaad iskaga ictikaaftood ku sunnaysato dhib ma laha ee faradka middaa weeyaan midda uu nahyi ku soo arooray inuu qofku uu sida neefka geelaa ee ratiga meel oga fadhiisto xerada ama ah, maaratay uu meel uu samaysto oo dadkii ka fadhiistana uu ka kacsado oo isaga uu u taallo taas waa midka la diidan yahay in de iyo xaalado kale iyo wax maarata ay jiraan imaamkii iyo qof markaas mimbarka iyo waxay khudbeeya rabi iyo arrimo noocaas haddii jira waa gaar baaba qadri maa yasturu musalli musalliga qofka tukanaya inta asturaysa ee suturada uu ka dhigan kara qadarkeedii waaba soo marray uu noogu celiyey xadaana abubakr bin abi shayba xadaana ismaaciil bin culaya taxa qaala xadaana zuhayr bin xarb xadaana ismaaciil bin ibraahim can yunusin qaala xumayd bn hilaal can cabdilaahi bni saabitin can abi darin ifaari radi allahu canhu qaala qaala rasuulu lahi sala la alay slam wuxuu yidhi idaa qaama axadukum axadkiin hadduu istaago yusallii inuu tukado fa inahu yasturu waxaa asturi oo hortiisa sutra u noqon idaa kaana bayna yaday hortiisa hadduu yahay milu aakirata araxli kooraha muqatarkiisa wax dhan aakirkiisa dambe faida lam yakun bayna yaday hadduuna ahayn milu aakhirata araxli koonaha akilkiisa dambe ee lagu tiirsado wax dhan hadduunan ahayn hortiisa oo wax ka yar uu dhigto fa inahu yaqdacu salaata salaadiisa waxaa goynaysa alximaaru dameer baa goyn hadduu hormaro salaad bay ka burinaysa wamaratu haweeney waalkalbu lswad iyo ay madow intaasa la marka alximaar dood baa laga keenay oo xadiid ibnu cabaas baa la daliishaday walmar'ana dood baa laga keeno caaishaad arki doontaa radi allahu ka doodaysa ama alkalb alswad ayaa dood lagama hayo qultu ya abaadar abaadarow baan ku idhi maa baalulkalbi laswadi eyga madow muxuu yahay xaalkiisa min alkalbi alaxmari ooga duwan yahay eyga guduudan min alkalbi alasfari eyga kale ee jaallaha ah qaala wuxuu yidhi yabna akhi walaalkay wiilkiisiiow sa'altu rasuulala nabiga calai salaam baan weydiiyey kamaa sa'altanii saad ii weydiisay alkalb alaswad maxaa gaar looga soo baxay faqaala wuxuu yidhi nabigu calayh salam alkalbu alswadu shaydaan eyga madow eyga madow shaydaan wey markaa Eh, hayaaiinulinsi iyo shayaaiinljinni sooma kala ahayn tanna shayaaiinulkilaab waayo shayaaiinulkilaab ekaa nafcigooda yar burkoodana waa badan yahay khatartooda shayaaiintuna waa isku ekaysiin karaan xadaana shayban bn faruuqa qaala xadaana sulaymaan bn muiira xa qaala xadaana maxamed bn muana bn bashaar qaala xadaana maxamed bn jacfar qaala xadaana shubaxa qala xadana isxaaq ibrahim qala akhbarana wahb bnu jariirin qala xadana abixa qala xadana isxaaq ayda akhbarana muctamir bnu sulaymaan qaala samictu salm bin abi dayaal ayaan maqlay buu leexa qaala xadana yuusuf bnu xamaad almacniyu nisbat ila macan macniyu qaala xadana ziyaad albakaayi can caasim alaxwal ibnu sulaymaan kulu haaulaai dhammaan raggaasi xaada ku dhammaada can xumayd bin hilaal bay ka wariyeen biisnaadi yuunus yuunus bay mutaabicinayaan can zuhriyi ka naxwi xadiiihi xadiidkii yuunus oo kalena raacsan yihin mutaabaco wey kuwa uran markaas kuu jiblayni imaam muslim raximah llah mid buu usuul ka dhigan inta kalena mutaabacaad buu lagu sii dayn liyataqawa xadii waliyahruja min alqaraabata wlciza casiiznimada iyo qaraabada inuu ka baxo xadiidku rabaa mashhuur wamaa fooqahu mashhuur iyo wax kasii badan inuu noqduu rabaa marka xadiidku xoog buu yeelan mogtahay karatu uruq alxadiid xoog buu ku yeeshaa xadiidku cinda tacaarudi wayna amarada ka muuqataa markay isaga iyo xadiid kale istacaarudaan ayay soo baxaysaa amarada iyo faa'idada ay leedahay tacadudu duruq duruqda faraha badan waxadaana isxaaq bn ibraahim qaal akhbarana almahzuumiyu qaal xadaana cabdulwaaxid huwa bnu ziyaad qala xaddaana cubaydulahi bn cabdilahi bn asam qaala xaddaana yaziid bn asam can abi hurayrata dawsi radi allahu canhu qaala qaala rasuulu lahi sala allah alay wasalam wuxuu yidhi yaqducu salaada waxaa goynaya almaratu haweenayda walximaaru dameerka walkalbu iyo eyga wabaqiya dalika wayaqii dalika inay intaas salaada kaa gooyaan waxaa kaa difaac oo kaa ilaalin milu muaakhirati baxri kooraha muqatilkiisa dambe lagu tiirsado wax dhan uluay diraac diraac ama dhudhun saddex loo qaybaya labadiis laba taako wax intaa dhanoo kor u kacsan ayaanan danka aada ka gelin wixii hormara ayib ah, waa mari doonaa doodaas baabalictiraadu beelayadayi musalli qofka musalliga ah hortiisa oo lisgudbo qof tukanaya ayaa wuxuu sutro ka dhigtay ama hortiisa waxaaba ah qof jiifa alictiraadu beelayadayi musalli nacam baad riwaayaad qof sheekaysanaa dad sheekaysanaya dadka tukaniya hasku ha abbaarinao ha ku hor tukanina waa soo arortay laakiin masaladan ayadaa hadda musanafku uu soo qaatay waa qof aamin laga yahay ama maxaarim ah ama muxuu ahaa dan ay imaatay iyo daruuro oo ciriiri baa jira meel kalu saxdo ma hayo xaddaana abubakr bin abi shayba wacamru naaqib wazuhayr bn xarb qaaluu xaddaana sufyaan bn cuyaynata can zuhri can curwa can caaisha ana nabi sal slam kaana yusallii min alleyl habeenkii buu nabigu tukan jiray salaatuleyl wa ana anna waan gudbanaa baynahu nabiga hortiisa wa bayna alqibla isagiiyo qiblada dhexdooda ayaa nabiga alay slam yaan gudbanaa leedahay saasaan u jiifay xagga qiblada kaictiraadu ljinaaza jinaazada sida loo gudbo oo kale jinaazada horey baa lasoo dhigo imaamka hortiisa saa loo gudbaaye dheerdheer looma dhigay saasaa loo gudbaa qaala xadaana abubakr bin abi shayba qala xadaana wakiic can hishaam can abi can caaisha qaalat kaana nabiyu sal slam wuxuu ahaa yusallii salaatahu min alleyl habeenkii salaatuleyl buu tukan jiray kullahaa dhammaanba wa xaal ana anigu muctarida aan ahay mid gudban baynahu isaga wa bayna alqibla dhexdooda oo hortiisa asaa u jiifo faidaa araada hadduu doono an yuutira inuu witirka tukado ay qadari waa ay toosin jiray fawtartu waan witrin jiray marka witirka inaad laga tegin cishaha markaad tukato inaad witirkaada ka tegin haddaad kalsooni u qabto inaad soo kici karto hurdada ka soo kici karto akhrileelkaa fiican in loo dibdhigo akhrileelkaa fiican haddii aad ku kalsoon aad ku kalsoon tahay inaad soo kacdo soo kiciyaad heli karto caaisho qof lasoo kicin nabiga calay salaam baa tukanaya witrkii markuu nabiga calay salaam u doono waqtigiisii caaisho kacido xulahay witrka yuu kaa tegin fa idaa araada an yuutira ayqadani fa awtartu halkan waxaa kaloo laga qaadanaya qofka saaxda ee hurdada ay jiifaan in salaada loo toosinayo oon la dhehayna marfuucu qalam weeyaane hurdada eh waxba iska dhaafinaan la dhehaynin nabiga calay salam witrkii iyo sunnadii u tukanaya famaa baaluka alfarad waa kii ku guuray cali iyo gabadhiisii nabiga calay salam cali uu qabay faadimo aheed ee uu yidhi alaa tusallayaan war maa tukataan salaatuleylki intuu u tegay rasuulka sala allah aleh wasalam marka min baabi tacaawun cala albiri wataqwa bay soo geliy oo qofka hurda in la toosiyo oo salaada loo kiciyo waa tacaawunkii khayrka laisku kaalmaysanayay faidaa araada an yuutira iqadani waa toosin jiray fawtartu waa witrin jiray shaahid waxaa weeyaan qofkaas jiifa hortiis hortaada inaad markaasi aad ku tukan karto xaggiisa qiblada kaa jiro waxadaanii camr bnu caliy alfallaas sayrafi qaala xadaana moxamed bnu jacfarin qaala xaddaana shucba can abi bakr bn xafsin can curwa bni zubayrin qaala qaalat caaisha waxay tihi maa yaqdacu salaad maxaa salaada gooya ayaga ardayda bay imtixaamaysaa masalay daba socotaa qaala wuxuu yidhi curwe qulnaa faqulnaa waxaan nidhi dhammaanba almaratu kowdhe walximaaru dameeraha dhe faqaalat waxay tihi ina almar'ata haweenaydu la daabatu sawin waa daabad xun dameerihiiba haddaad ku xijisiiseen daabad xun wey iyagay ku irkaraysaa ayagi bay ku inkiri ma dameer iyo haween baa isku meel keenteen laqad ra'aytunii waxaan is arkay oo garan bayna yaday rasuulillaah anoo nabiga hortiisa calayhi salaam muctarida gudban muctaridatan xalaa mid gudban ka ictiraadi iljanaasa janaasada sida loo gudbo oo kale wahuwa yusalli waana tukane sokana nabiga horjiifay maaha calayhi salaatu wasalaam idinka waxaad leedihin haweenkii iyo dameerihii baa salaada goynaya waa niqaashaysa waa doodaysa caaisha radi allahu canha oo min xaqiha an tunaaqish laakiin daliil bay soo daliishanaysaa wadataa wixii haweenka markaasi khasaais u ah oo ragga ay kaga duwan yihiin inay ku murmaan ma aha laakiin wixii masaa'il oo xaq ay u leeyihiin oo sharci ah sharci waafaqsan way doodi karaan raggana way iska celin karaan way iska celin karaan laakiin wixii lagaga gar leeyahay oo qaala allahu iyo qaala rasuulu uu taagan yahay ha iimaansadaano ha ku qancaano ragba waxyaalo badan oo ayaguba takaaliif iyo culays oo la saaray oo haweenka aan saarrayn baa jire qolabooda waxooda ha iimaansato ha iimaansato laakiin masaladan oo kale waa masala fiqiya caaisha waa ka dooday ah, haddii aad tukanaysa dameer baa salaada kaa jibin haween baa kaa jibin dhey baa kaa jibin arrintaas sax maaha bay leedahay iyadoo oo oh, nabiga calai salam baa hor saaxan jiray qolada kalena waxay leeyihiin jiif lagama hadlaayee muruur baa laga hadlayaa xadatan ayagoo waxay leedahay muruurkii waa dhacayoo anoo hurdaa mararka qaar aan siiban jiray socodkaa siibashada aan sarinta sii siibanayo soo arringa socdo maaha ee saa u dhexma u agmaray xadana camru naaqid abu saciid ashaju qaala xadaana xafs bnu iyaad xa qaala xadaana cumar bnu xafs bnu khiyaad walafdu lah qaala xadaana abi xadaana acmas xadaani ibraahim can aswad can caaisha qaala acmashu xadaanii muslim can masruuqin can caaisha wadukira cindaha waxaa agteeda lagu sheegay maa yaqdacu salaa waxaa salaada buriya hadduu hor maro alkalbu eygii iyo walximaaru dameerkii iyo walmaratu wal saddexaasa la tiraaciyey faqaala caaisha waxay tihi qad shabbahtumuna waxaa nugu shabaheedeen oodan raaciseen bilxamiidi dameero iyo walkilaabo ey wallaahi baan ku dhaarteen laqad ra'aytu waxaan arkay rasuul allah nabiga calayhi salaatu wasalaam oo yusallii tukanaya wa innii aniguna cala sariiri sariirta aan saarahay baynahu asaga wa bayna alqiblaan u dhexeeyey mudajacatan xaalan jiifa fatabduu lii waxaa iisoo daahiri alxaaja inaan dan soo guto fa akrahu akrahu waxaan nacayaa an ajlisa intaan fadhiisto fa uudiya inaan dhibo rasuul allah nabiga calayhi salaam aan kusoo jeedsado ayaa naci faansallu waan siiban min cindi rijlayhi ee rijlayi sariiri sariirta lugaheeda meesha ku quman ayaa saa uga siibanayaa insilaalan marka away salaadda aan buriyey bay leedahay nabiga waa horjiiday marka hore haddana waa ka aansaa usii socda sii siibanaaye masalada marka waxaa weeyaan salaad ma buraysa sida xooga badan wanaqsi baa soo geli baa loola jeedaa hadduu qofka uu iraca ku mashquulo waqiila nusikh waa la nasaay arrimaha dhanba waa la nasakhayna waa la yiri masaaishana kamid a lakin klb aswad waba loma hay xadaana isxaaq bn ibrahim akhbarana jariir can mansuur can ibrahim can aswad can caaisha qaar waxay tihi cadaltumuuna oon mana sinteen bilkilaaba eyya walxumuli dameero haddaan haweennahay laqad ra'aytunii waxaan is arkay oon garanaya mudajacatan xaalan jiifo cala sariiri sariirtaydii fayajibu rasuulullah nabiga calayh salaam baa intuu imaado fayatawasadu sariira sariirtuu isku toosi martankeeda fa yusallii salaadiisuu tukan fa akrahu waxaa nixi an asnaxahu inaan nabiga calayh salaam qaabilo asnaxa acrido inaan qaabilo nabig alay slam ku jeedsado markaan raba inaan dan soo guto oo nabiga salaada soo ku jiro intaan fadhiisto hortiisa aan kasoo dhaqaaqaan diidi fa ansunnu siibanaya min qibali rajlayi sariiri sariirta lugaha meesha ku quman ayaan saa u siibanaya jiifka ayadoo jiifta ayaa gadaalgadaal u siqi xataa ansalla ilaa ka wada siibto min lixaafihi gu'ii sariirta ku jiifay xadaana yaxya bnu yaxya qaala qara'tu cala malik cala bni nadarin can abisalamat bin cabdiraxmaan can caaisha qaalat kuntu anaamu waxaan saaxan jiray bayna yaday rasuulillah rasuulka hortiisa warijlaaya lugahayguna fii qiblatihi xagga qiblada lagu haygo saa ugu gudbanayeen fa idaa sajada markuu sujuudo amazani waa qabuufan jiray faqabaltu markaasaa laaban jiray faida sajada markuu nabiga sujuudo calayh salaam amazani amasku waa tuujin iyo qabasho iyo qandhufo taas waa quutila lugaha iga laab wey ila meeshuu ku sujuudi laha way jirtaaye marka halka waxaad arkaysaa inayna saliid ahayn saliiddu marka hore ahayd laakiin middanna waa dhulka waa xaalad kale wey xaalad kale wey fa rijlaya markaasaan lugadeeda lugood laabanayay ila meesha ku sujuudi lahaa wey nabig alay salaam wa idaa qaama markuu kacana basartaa waan fidsanayay su-aal marka maxduuf ayaa meesha ku jirta jawaab bay u noqotay caaisha hadalka soo socda waa jawaab lisu'aalin maxduuf su-aal muqadarah oo ah maxaa nabiga calayh salaam u sugi intuu ku tuujiyo ku taabto markuu soo socdo madluuha kasii laabatid qaalad waxay tiri walbuyuutu guryaha yowmadi maalintaasi laysa aan ahayn fiiha gudahooda masaabiix faynus maynan ahayn mugdi weeyaan nabiga calayh salaam oo itaabtay maan arki oo intuu soo socda maba arkaayo mugdi baa lagu jiraa markii dambe marka yowmaidin bay tiri in kadib la yeeshay masaabiix ka garanaysaa iska qaadan masaaisha culamada ay ka hadlaan waysada marka laga hadlaayo haweenku waysada ma buriyaan iyo ma buriyaan fuqahada isku hayaan qolada haweenku wayse ma buriya adilada ay deliishadaan bay ka mid tahay oo waa ka nabiga alay salaam salaad buu ku jiraa mar walbana caaishuu taabanoo u ahayd iska taabanoo iska riixayaa awey marka waysada burtay adiladaasay daliishanayaan kuwan kale oo shaaficiyada ka mid yihiinna way niqaashayaan oo waxay leeyihin masalada ayada ah nabiga waa taabtayda lagu leeyahay sutra iyo sitri iyo xaayil baa jira xaayil iyo wax mare iyo waxsaasoo kale korka ka taabtay kolka haddii laga taabtana waysada ma burinayso oo niqaashka kuma jirto dooda kuma jirto ayay leeyihin waidaa dakhala alixtimaal fi lmas'ala oo fi daliili badala alistidlaal kol haddii ixtimaal meesha uu galana istidlaal baa buray halkaas ayana ka baxeen waa masale fiqiga weeyaan maaa raajixay maxaa raajixay waa masale kale laakiin waa fuqahadu ijtihaadaadka iyo masaaishaasi xaq bay uleeyihin inay ka doodaan sababulkhilaaf baana jiro oo aw laamastum laysku haya lamsigaasi bimacnaa jimaac miyaa mise waa taabasho adiladan kalena mukamilaad qolo walba markii naski uu noqday nas mujmal ah oo macnahaasna loo isticmaalo kaana loo isticmaalo waxaa loo baahday marka daliil khaariji daliil ka baxsan adilada khaarijka ee la kala watay ee lagu kala adkaanayay kana ka mida xadaana yaxya bnu yaxya qaala akhbarana khaalid bin cabdillahi xa qaala waxadaana abubakr bin abi shayba qaala xadaana cabaad bnu cawaam jamiican an ishaybaaniy can cabdillahi bni sadaad bn haadi qaala xadaatnii maymuna zawja nabi sal slam qaalat waxay tidhi kaana rasuulu llahi sala allah alay waslam wuxuu yusalli kii tukada wa ana xidaaah hortiisaan jiifay wa xaydo waan qabay oo caadaan qabay wa asaabani haddana waxaa dhici jirta inay itaabato awbuhu nabiga maradiisa idaa sajada markuu sujuudaayo markaa qofka tukanaya maradiisa qof haweenoo caado qaba hadday taabato waxba salaadiisa ma noqonayso ila nijaas may ahayn maxalkaas iyo makaan danka meeshaa unbaa nijaas inta kale gabadha daahir weeyaan xadana abubakr bin abi shayba zuhayr bn xalba qaala zuhayr xadana wakiic qaala xadana dxa bn yaxya can ubaydillahi bn cabdillahi qaala samictuhu can caaisha ka maqlay radi allahu canha qaalat caaisha waxay tihi kaana nabiyu nabiga cala salam wuxuu yusalli min alleyl habeenkii buu tukan jiray wa ana ilaa janbihi dhinaciisaan ahaa wa ana xaaidun xaaidaan ahaa wa calaya mirdun mara ayaan qabay mird maro ayaan qabay wa calayhi korkiisa nabiga cala salaam bacduhum mirdigaasi qaar ka mida ayuu huwanaa ilaa janbihi ilaa janbihi xaalaan dhinaciisa ahay dhinaca nabiga jiiftaa maro weyn bay markaa ayay eh, dhinac ka huwa qabtaa dhanka kalena nabiga calayh salaatu wasalaam ayaa isticmaalaya waxba dhibaata ah ma laha baabu salaat in la tukado fii tawbin waaxidan hal maraa lagu tukan karo wasifatu lubsi see loo xihan ya aw ayaamso isniin maaha fasaxi waa soo dhowsan dooma afartii bere kala maraan shirkay intaa ku qalbada horaa lahada asacina xaddadanaa yaxya bnu yaxya qaala qara'tu calaa malikin can ibn shihaab can saciid bn musayib can abi hurayra ana saa'ila sa'ala rasuul allah nin baa nabiga su-aalay can isalaati fii tawbin waaxid hal maraa ma faqaala nuu nabigu wuxuu yidhi awalikullikum dhammaantiin mu waxaa u sugnaaday toobaani laba maro saxaabadu ilan xaaladday soo mareen kabala'aan isi socdeen hal mara iyo hal qayda ay heli jireen mararka qaar markaa markaad su-aasha ay weydiinayso leeda hal mara ma lagu tukan karaa waaqicad ku nooshihiin soo kale hal mara aad qabtaan hal qayda ma aha awalikullikum hoobaan ma laba maraad wada heli kartaan waa maya kol haddii la heli karin waaqicibaa muuqdee ku tukada hal mar waad ku tukan kartaane saas way marka hadda su-aasha jirta iyo su-aashaas xilliga nabiga alayh salaam waa kala fog maanta su-aasha jirta ee qaraabada iyo layaabka tan waxaa wey su-aal oo tacajub la socoto wey laba mara miyaad wada heli kartaan haddana maxaa la dhihi ma hal mara besa had qabtaan dood hal mara besa miyaad qabtaan tana hadda layaabka soo ma dayib oo dadku hadde alxamdu lilah fadli badan baa la helay qofka marka hadduu maryo badan haysto maryahaasi ha xidho ha labisto khuduu ziinatakum cinda kulli masjidin weeyaan quruxda maxalli salaada iyo meelaha ilahi hortiisa iyo jamaacada iyo lala tago waa fiican tahay laakiin min baab aljawaasna way bannaan tahay adoo maradaadi kuu taallo hal mala inaad xidhatoo ku tukata jaabir bnu cabdilaahi ayaa hal go'a iyo mishtabkiisa iyo katabaadiisa dharka u saaran yihiin ayuu hal mala ku tukaday ardadiisiibuu tusay markaasaa waxaa liihi waasay maxasaa u yeeshay markaasuu wuxuu yidhi waxaan rabay inaan tusiiyo alaxmaq milaku adoo kale buu riwaayo kale juhaal adigu ku canaantay xilliga nabiga calayhi salaatu wasalaam hal maroon baan ku tukan jirray buu leehay laakiin halkaa maro haddii aad ay ku suuroobi karto luqunta ku xero xadada oo yani madax luquntii iyo qaarka korana wax ka gaarhsii waa hadday gaari karto wey xadaana camr naaqi suhayr bn xarbi qaala camr xadaana ismaaciil bn ibraahim can ayub can moxamed bn sirin can abi hurayrata qaal naadaa rajulu nin baa dhawaaqay annabiya nabigu u dhawaaqay calayh salaam faqaala ku yidhi ayusallii axaduna nabi allah midkaana ma tukan karaa fii taobin waaxidan hal maro qaala nabigu wuxuu yidhi wakullukum dhammaantiin yajibu toobayn ma laba maruu helayaa soo maarta marka waxaa weeyaan halkaasu cilladii bay ka soo baxaysaa kol haddee laba mara aydan heli karin oo caadi aad sida maasatiir ku tukada wey hal mar markuu ku tukan karaa rag iyo haweenba haweenka haddii gabadha hadday maro weyn haysato hab isku siiso hal maraa way ku tukan karta muhimmaddu waa satrulcawra cawrada in la asturo wey ee nooc gaara ah oo la xidhanaya ma aha qaala xaddaana abubakr bin abi shayba wacamru naaqid wazuhayr bin xarb jamiican can ibni cuyaynata qaala zuhayr xaddaana sufyaan can abi zinaad can ilacrat can abi hurayrata ana rasuula allahi sala allah alay wasalam qaal laa yusallii axadukum axadkiin minu tukani fii thoobi lwaaxidi hal maraa laysa calaa caatiqii luquntiisuna minhu maradii shay waxbuuna ka saareen oo hadday hal mar aad ku tukanayso luquntaada ha bannaynine luqunta saa u xidho saa u xidho kor u qaado si ay maarata qaarkaada korana u asturto maxaa yeele asturkii baa kuu badan baynamaa haddaad hoosta ka xidhato laga yaabo inay cawradaada waxun ay ka faydanto taas marka waa aadaabta wey hal mar haddaad qabto wey laakiin maradii ayada aheyd haddii ayna gaaraynin luquntii ayaduna see la yeeli waad guntan markaa ayada dhabarkii oo bannaan ee iska tukan kartaa xadiidu jaabir bni cabdillahi baa inoo imaan doona jaabir bn cabdilah iyo jabaar binu sakar oo nabiga la tukanaya calayh isalaatu wasalaam oo jaabir halga u haystay luqunta ku xidhay luqunta hadduu ku xidhay marka way gaari weydeen luqunta kuu soo foorriyey asagoo qaansaysan buu salaadi galay nabiga calayh salam isha ku xado isha ku fiiriyo arkay markaasuu wuxuu yidhi sidaas ah, guntuu yidhi marada haddii luquntada ayna gaareen guntada hoos iskaa xidha dhib malaha iyaduna xadana abu qurayb maxamed bn cala qaal xadana abu usaamata can hishaam bn curwa can abiih ana cumar bn abi salamata ahbara qaala ra'aytu rasuul allah nabiga calayh salam aan arko yusallii tukan fii tamin waaxid hal mara mustamiran bihi asagoo huwaday ishtimaalku waa inaad buqunta ku xeratoo kale fii beyti ummi salama ummi salama gurigeedu yuuna ku tukanayay waadican asagoo dejiyey mustamarinti baa lagu fasiraya darafayhi marada labadeeda fara calaa caatiqayhi luquntiisa labada dhinac ee luqunta yuusaa ugu xidhay nabiga calayh salaatu wasalaam qaala xadaanaa abubakr bn abi shaba waisxaaq bn ibraahim can wakiic qaala xadaana hishaam bn curwata bihada isnaad ayra anahu qaala mutawashixa mutawashixan walam yaqul mushtamiran waana isku mid وxadana yaحya بن yaحya qaal abarna xamad بن zayd can hishaam bn curwata can abi can curwa bn zubayr can cumar cumar bn abi salma rabiibu rasuuli الlah radi allahu canhu qaal ra'aytu rasuul allah nabiga alay salam baan arkay oo yusallii tukanaya fii beyti ummi salma hooyadiis wayaane fii tobin hal maraa qad khaalafa bayna darafayhi marada labadeeda farqood iyo dharafna isdaba mari oo luqunta ku xidhay qaala waxadana qutayba bnu saciid w ciisa bn xamaadin qaala xadaana leyl an yaxya bn saciid can abi umaamata bn sahd bn xunayfa can cumar bn abi salama qaala ra'aytu rasuula allah nabiga alay salam marka yusallii tuka bidawin waaxidin multaxifa isaga oo uda ku xidhay mukhaalifan isdaafiye bayna darafay labada daraf zaada ciisa bn xamaad fii riwaayati calaa mankibey labadiisa garab qaala xadaana abubakr bn abi shayba xadaana waki xadaana sufyaan can abi zubayr can jaabir laba abu fulaan oo jaabir ka warisaa jirta labadiba caawa halkana ku mari doonaa midka koobaad abu zubayr oo kunyadaa mashhuurku ah magaciis maxamed ibnu muslim ibnu tadris can jaabir mudlis weeye jaabir buu laakiin ka wariyaa in badan oo tadliis markaas sinaac buu kaga qaaday meelo badan can jaabirin qaala ra'aytu nabiya nabiga cala salaam arko yusallii tukanaa fii tadwi waaxid hal mara mutawashixan bi isagoo huwaday hullaartay xadaana mxamed bn cabdlahi bn numayr qaal xadaana abi xadaana sufyaan xaa qaala xadaana mxamed bn muana xadaana cabduraxmaan ibnu mahdi can sufyaan jamiican bi hada isnaad sanadkaasay sheegeen qaala wuxuu yidhi musanifka raximah llah wa fii xadiidi numayr qaala dakaltu calaa rasuulilah baan u galay sala allah alay slam waxa dhahayaana waa jaabir qaala xadaanii xarmala bnu yaxya xadaana ibn wahbin akbarana camr bn abi zubayr almaki xadaa anahu ra'aa jaabir bn cabdillahi yusallii fii hoobi hal mara mutawashixan bihi isagoo luqunta ku xidhay dharkiisina jaabir dharkiisii isagoo haysto hal go'a intuu luquntaa ugu ayuu ku tukaday salaada wa jaabir wuxuu yihi markii lagu qabsaday innahu raaca inuu arkay rasuul allah nabiga calayh salaam yasracu daalika sidaas samaynaya min baabi tacliim iyo min baabi aljawaas inay bannaantaho dadka inaad tusto waad u samayn kartaa laakiin maxaa afdala waxaa afdala inaad labisato oo dad quruxsan xerato khuduu ziinatakum cinda kulli masjid ilahay leeyahay subxaana xadaana camru naaqi wa isxaaq bn ibrahim lafdu licamr qaala xadaana ciise bn yuns <clears throat> qaala xadaana amas can abi sufyaan wakaa abuga kale abu sufyaan mashhuura bikunyati asaguna can jaabir wasmahu ya ya axsant baaraka allahu fiik abu sufyaan dalxata bnu naafic can jaabirin ibni cabdillaah qaala xadaana abu saciidin alkhudriy anahu dakla cala nabiy sala allah alay slam qaala fara'aytu waxaan arkay nabiga oo yusallii tukanaalaha xasiirin darin jaambi isjudu adeeg ku sujuudaya maqaarka waxaa laga samayn jiray geeda eh, timirta ayaa laga falkin jiray laga samayn jiray cawdeeda qaala wara'aytu waxaan arkay nabiga oo yusallii tukanaya fii tadwaxid hal mara watawashixan bihi halkii mara aheedna intuu wada luqanta saa u xidhay qaala waxadaana abubakr bin abi shayba abu kurayb qaala xadaana abu mucaawiya xaa qaala waxadaanii suwayd bnu saciidin xadaana caliy bnu musir kilaahuma can اlacmash bi hada isnaad wa fii riwaayati abu qurayb waadixan darafayhi labadii fiidood ee marada ayuu wuxuu dejiyey calaa caatiqayhi labadiisa luquntiisa labadiisa dhinac wa riwaayat abubakr wa suwayd mutawashaxan bihi buu raaciyey isagu wallahu aclam bilahi towfiiq wsala اllah wslama calaa nabiyina mxamed